بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نسابور رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم kitaabu صلاaة الاstisقاء wuxuu ku saabsan yahay صلاaة الاstisقاء salaada roobdoonka istisqاء waa dلب suqya min allahi subxaanaه wa taعaalى in waraab la dalbo iyo roob ilaahayna laga dalbo wuxuu kaloo noqdaa in biyo la dalbo oo ceelashii oo biyo yareeyey ilaahay laga dalbo inuu noo darariyo oo ishii ay noo maaxato si fiican biyo looga helo waa xaaladda culayska ahee qofka muslimka soo waajihaysa ee niqamta iyo masaa'ibta iyo meel kale oo loola carana aan jirin oo allah ka ahayn subxaanahu wa tacaala ilaahay xaggii un baa loola carabi laysa laha min duuni illaahi kaashifa axad keeni kara roob walow hal qadraba allah ka dhiga oo allah ahayn ma jirto ilahay unbaa keeni kara isaga unbaa faydi kara culayska iyo abaarta waana imtixaan iyo ikhtibaar nicmadana waa laisku imtixaamaa niqmada iyo dhibaatada iyo balaayadana waa la isku imtixaamaa labadaba waa imtixaan wanabluukum bishari waalkhayri fitna <clears throat> shar iyo iyo khayrba waa inugu imtixaamaynaa bu ilahay leh waa ikhtibaar nabiyullaahi sulaymaan calayhi asalaam waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nooga sheegay isagoo oo leh haadaa min fadli rabbii liyabluwanii aashkuru am akfur waa ilaahay nicmo iyo fadli uu isiiyey taskiirkan uu ii sakhiray wax fara badan dabeeshaasuu ilaahay u sahlay uu ku guuraayey quduwaha shahr wa shahr bil meeshii loo socon lahaa buu nis hore ku tegi bil meeshii loo socon lahaa nis danbuu ku tegi jinnigii buu ilaahay u sakiray oo u shaqaynayey oo uu ku tasarufayo oo wixii amar diidana uu xidhayo wixii hadlaaya ee sawd lahaa shimbirihii oo dhan buu maqlaayay oo wax ka qarsoon uusan jirin oo ilaahay u sakiray markaasuu wuxuu leeyahy waa fadli ilaahay isiiyayoo imtixaanna weeyaanoo inaan ku shukriyo nicmadaa iyo inaan ku kufriyo ilahay ugu imtixaamaya marka marka barwaaqada la haysta iyo nicmadan ah waxaa loo baahan yahay shukri in ilaahay lagu shukriyo oon lagu kufrinin waa imtixaan ileenay hadday niqmo iyo aafe iyo musiibo timaaddo ama abaar ama colaad ama cudur ay timaadana iyaduna imtixaan weeyaan oo in xaggiisa loo cararo wey subxaanahu wa tacaala waxaa isku imtixaamayaa ayusbaru am laa ma lagu sabrii mise maya tanuu ilaahay fiirinayaa in lagu sabri oo ilaahay lagu aqoonsan iyo in meel kale lala aadi oo lagu kufrini oo lagu sabraynin labadaasu ilaahay subxana wa tacaala imtixaan weeyo uu muujinaya marka roob hadduu la waayo xaggee la aadi xag allah subxaana wa tacaala ilaahay waa kale subxaana wa tacaala walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min aلsamaai wاlardi walaakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yaqsibuun hadday dadku ay ilaahay u noqdaan oo alla ka baqaan oo alla baryaan samada iyo ardada barakadoodii baa ilahay u furaya subxana wa tacaala laakiin dad badan inay tadarucaan oo alla u noqdaan meeshii la rabay axadaan waxba keeni karin inay xaggiisa aadaan ooy wax ka rajeeyaan oo wax ka dalbaan ooy gacmaha u hoorsadaan oo ay quudareeyaan oo allihii qaniga ahaa ee awoodda lahaa ee daqiiqadba wax ku keeni karay iyo ka yarba la halmaamo waxay ka mid tahay qaswada iyo qalbi adeega iyo qalbi angeega iyo tawfiiq la'aanta falowlaa id jaa'ahum ba'sunaa tadaracuu walaakin qasad quluubuhum ilaa ilayh dadku haddii markay ba'si iyo dhibaato ku dhacda ay alle u noqdaan oo u tadarrucaan oo ay baryaan waxbay heli lahaayeene qalbi adeeg baa ku dhacay oo qalbi angeeg wey hadday abaar dhacdana addoommihii baa loo carari hadduu roob dhacana addoommihii baa loo carari allaba meesha waa laga saaray marka roobdoontu waa shay sunno ah oo wanaagsan ilaahay laga barya subxaana wa tacaala asaga gacantiisiina ku jirtaayoo hadduu rabana wuuna ajiibi si dhaqso ah hadduu rabana wuu noo daahini oo iyaduna ajir iyo hawaab iyo sabirkaasa wax lagaga heli hadduu rabana ducadaasi aakharu noogu dibdhigi oo maalin looga baahi badan yahay oo dhibaato badan ay jirto ilaahay subxaana wa tacaala kurbooyin badan agaga faydi kollaba ducadu meel cidlaa ma dhacayso yaa la barigo istisquhu markaa anwaac buu leeyahay waxaa ugu xoog badan ee ugu kaamilsan waa midka xadiidkan hadda cabdullaahi ibnu zayd radia allahu canhu nabiga alay slam uu ka wariyey in ilaahay la baryo oo la banbaxo oo toobadkeen iyo istifaar lala imaado wixii dembi ahaa ee waxaas sababta u ahaa laga laabto la tukado oo alla subxaana wa tacala salaad loogu dhawaado wax ilaahay loogu dhowaado oo kurba lagu faydo waxaa ugu weyn salaadda wastaciinuu biasabri wasalaa yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa labaduba hal suurad baa labadoo sabir iyo salaad la israaciyey marka salaadda ugu weyn in ilaahay baryo waxaa ka mida ah istisqaha iyaduna lagu rab doonaa khudbada jumcada markii la aqrinayo mimbarka uu saaran yahay khadiibka oo saacatulijaabada waan soo marray xilliyaha lagu rajo badan yahaya inuu ilaahay baryo oo muslimiintuna aamiin dhahaan ayaduna waan arki doonaa nabiga hadigiisay ka mid tahay sala allah aleh wasalam haddii salaadaha gadaashooda alla la baryo iyaduna way bannaan tahay dhib ma laha marka salaatu listisqaa culimmadu waxay ijmaac ku yihiin siduu alimaamu nawowi soo naqliyey inay tahay sunnah waxay isku khilaafeen yani istisquhu rabdoonta laga hadlaya inay sunno tahay lakin waxaa isku hayaa salaad ma lagu tukado ma leedahay mise maya jamhuurta waxay qabaan inay salaad leedaho xadiista waa ku cadcadba laakiin alimaamu abu xaniifa raximah ullah ayaa isagu wuxuu leeyahay istikfaar iyo allabari inuu mooyeen salaad ma laha axaadiis baa ku soo aroortay ku cad in salaad la tukanayo alimaamu abu xaniifana raximah ullahu ijtihaadkiisaasi waa macduur ama bacd ariwaayaat oo soo aroortay ilaahay barya oo salaad aan la sheegin ayuu ku dhegoo qaatay mujmalkuna mufasir hadduu leeyahay ama mufasar u yahoo la fasiray mutlaqu hadduu yahay muqayad caamku hadduu yahay mukhasas isma khilaafaan oo hadba midka ay ziyaaratu cilmi la socotaan la qaadanay oo cilmiga dheeraadka ula la socdo qaala raximahu اllahu tacaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can cabdillaahi bn abi bakr annahu samica wuxuu maqlay cabaad bna tamiim yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay cabdallahi ibnu zayd baan maqlay almaazani radia allaahu canhu yaquulu isagoo leh kharaja rasuulu llahi sala allah aleh wasalam baa baxay ila lmusallaa musallihii oo ciidda iyo janaasada iyo istiqsqaayo roobdoonta iyo meel loo baxaa jiri jirto musallo la yidhahdo fastasqaa halkii buu nabiga ku roobdoonay saxaabaduna way raaceenoo waa la tukaday waxawala ridaahu gu'iisii buu nabigu wareejiyey xawala ridaa'ah gu'iisii buu nabigu wareejiyey xiina goortii istaqbala alqibla qiblada uu u jeedsaday marka waxaa jirta salaad iyo khudba khudbada dhexdeeda iyo go'a intii la rogto oo dhanka kale loo rogo oo qiblada loo jeedsada ilahay la baryi ayuhumaa aqdam ma salaadda horaysa mise khudbada iyo ducada horraysa labadaasaa culimmadu isku khilaafsan yihiin oo labada riwaayo iyo labada qowlba way jiraan laakiin marka khudbada la aqrinayo dadka la waaniyo oo qalbi wada la jilciyo oo toobadkeen iyo istikfaar loogu baaqo oo madaalimtii iyo raddul madaalim wixii dulmiya oo qof walba uu qabo inuu ka tanaasulo ka noqdo arrimaha lagu boorriyo kadib yaa intii loo jeesado xagga qiblada oo dadkao dhanna usii jeesadaan jeedsadaan yaa wixii suuragal ay u tahay go'oodii iyo cumaamadahoodii haddii huwanaayeen ayay bedelayaan eh, taxwiilu الridaa altaxwiil watankiis labadaasaa jirta culummadu qaar labadaba waa isku darayaa shaaficiyadoo kale qaarna waxay leeyihin maya taxwiilkaa un taxwiilku waxaa weeyaan guyi aad huwaneed dhankiisa midig tahaa inaad bidix mariso bidixdiina aad midig mariso weeyaanoo saa isku dhaafiso taasaa taxwiil yidhaahdaa tankiiskuna waa acaalidii oo asaafilaad ka dhigto marada dhankeedii kore ood hoos mariso tii hoosena aad kor marito tankiis baa la dhahaa macnaha looga jeedana waxaa weeyaan waxaa ku jirta tafaa'ul oo dembigii iyo xumaantii sababta u ahaa inuu ilaahay raxmaddiisii iyo roobkiisii uu reebto si ayada ahayd in la yidhahdo rabbi oo waan ka hurgufannay waan iska wareejinayoo waan ka noqonnay saan maradaa u laabnay oo u rognay oo kale yaa annaguna bawaatintaannadii iyo xumaantaannadii oo dhanba xaggaasaan u tuurnay wixii inoo qarsoonaayo wanaag baan hadda soo muujisannoo kula hortaagannahay waxaa kaloo ku jirta tafaawul ilahay laga rajaynayo xaaladan lagu sugan yahay ee abaarta ah inuu ilaahay inaga wareejiyo xaalad roob iyo nicmaa noogu wareejiyo sida maradaas aan u wareejinnay waa nooc tafaa'ula wey waana fiican yahay oo kaana rasulu sal slam yucjibuhu alfa'lu alxasan tafaa'ulka wanaagsan nabigu waa jeclaan jiray calayhi isalaatu wasalaam iyo saadsashada fiican waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa sufyaan ibnu cuyayna can cabdillahi bn abi bakr can cabaad bn tamiim can camihi adeerkiis haddaan soo marray cabdullaahi ibnu zayd wey adeerkiis almaazani cabdullaahi ibnu zayd almaazani cabdullahi ibnu zayd ibnu caasim cabdullaahi ibnu zayd binu cabdirabbina waa jiraayo nin isku magac yihiin oo isku aabba'a yihiin baa jira xagga magaca oo isagana aadaanka aan ku soo marray ninkii aadaanka ku riyooday ahaa kanna waxaa la dhahaa saaxibuulwuduu xagga weysada nabiga sifatu wuduu'i nebiy ayuu caan ku ahaa axaadiis kalena waa kan waa warinaya qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bnu zayd kharaja nabiyu sala allahu calayh wasalam baa baxay ila lmusallaa meeshii musalli ciidkeeda ama musallo salaadkaheed ayuu tegay fastasqaa waa roob dalbay nabigu waa roob dalbay ilahay buu ka dalbaya wastaqbala alqibla qibladii buu ujeedsaday wa qallaba ridaa'a gu'iisii buu wareejiyey wasallaa ragcatayn laba ragcadood buu tukaday waa qofkii u suuroobi karta wax wareejin kara wey khamiis keliya aad qabta ama waxbaa wareejin markaa ma dhihi kartid shaar baad qabtaa hadduu dee shaarkii uunan suuroobi karin in dhagga labada dhinac loo wareejiyo ayadoona sidoo kale laakiin haddaad gohuwan tahay ama mishla ama ala kuu dadan oo kale dhibma laha inaad wareejiso iska bannaan tahay hada khaasun lirijaal haweenku haddee cawradooda iyo xijaabkooda uu khalal gelayo ayagu ma aha kuma jiraan waxadaanaa yaxya binu yaxya qaala akhbaranaa sulaymaan binu bilaal can yaxya binu saciidin qaala akhbaranii abu bakr bnu muxamed ibnu camr ibnu xasm ana cabaad bnu tamiim ahbarah ana cabdallahi bnu zayd alansaari ahbarahu ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam nabigu kharaja waa baxay ila lmusalla buu u baxay yastasqii isagoo roob dalbaaya waa la baxayoo bannaanbax wey dadkii baa baxaya in la muujiyo faqri iyo baahi la muujiyo wa annahu lama araada markuu doona an yadcuwa inuu ducaysto nabigu istaqbala alqibla qibladii intuu ku jeedsaday yuxawala ridaa gu'iisa wareejiyey xagga qibladii u jeedsaday waa marka roobdoon bannaan lagu roobdoomaayo oo salaatulistisqa la tukanayo wey laakiin mimbarka markii la saaran yahayo uu khadiibku mimbarka ka khudbeenayo alla ka baryaayo oo rabdoontu mimbarka ay tahay jeedsan mahayo asagoo dad kusoo jeedu ilahay baryaya waxadaana abu aahir waxarmala bnu yaxya qaala ahbarana ibnu wahbin qaala ahbaranii yuunus can ibni shihaab qaala ahbaranii cabaad bnu tamiim almaazaniyu anahu samica camahu wa kaana min asxaabi rasuuli illaahi adeerkiis oo saxaabi ah oo cabdulaahi bnu zayd bnu caasim almaazani la yihahda ansaari radia allahu canhu yaquul asagoo leh kharaja rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam nabigaa baxay yowman maalin yastasqi asagoo roob doonaya dadkii buu sheegay waa laisdiyaariyey waa la baxay haddii la soomo oo intii la soomo soonku meelaha ilaahay ducada ku aqbalay ka mid tahaye ayaduna waa un khayr iyo wanaag waaye fa jacala ila nnaasi dadkii wuxuu yeelay dahra dadkii buu dhabarka usoo soo duway qibladuu u jeedsaday nabigu yadcullaha asagoo ilaahay baryaya wastaqbala alqibla intuu qiblada qaabilay yuxawala ridaahu gu'iisa wareejiyey uma sallaa ragcatayn laba ragcadood buu nabigu tukaday calayh isalaatu wasalaam tan way ku caddahay in khudbada iyo tawjiiha iyo wacdiga uu horayn iyo allabariga kadib deena salaada la tukan waxaad ka garanaysaa riwaayadani uma sallaa ragcatayni wa uma tufiidu tartiiba wataraaqi ayay faaisaa in salaaddii la tukaday la khudbeeyey la wacdiyey alla la baryey kadib deena salaaddii la tukaday sidana ku cad baabu rafciyadayn gacmihio kor loo taago biducaai ducada fil istisqaa'i roobdoonta in gacmaha kor loo taago waa salaad waa duco waa allabari arrimahaas weeye waa hadyigii nabiga waddadii nabiga wata sala allah aleh wasalam laakiin dadku inta badan waxaa ku dambaysa dhaqankooda roobdoontu inay waxyaalo kale ay galaan waa la roobdooni geedaa la aartay ama la daday xoolaa la gowracay halkaasaa qur-aan la akhriyey laiskugu imaaday xogow dikriga ah haddii lagu dari karo xatraha lagu daray waxaasoo dhan waxaa weeye baa toobin lagu hayaa laf baa toobin lagu hayaayo waddadii markii taa tahay ooy mustaqiimkeeda toosan tahay yaa jid kale la aaday oo ikhtiraax jeerka lagala yimid dad waxaa laga kari leeyahay ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum intaas laga kari leeyahay wain tudiicuuhu tahtadu inaad nabiga adeecdo ood waddadiisa qaarato baa hidaaye iyo hanuun ku jiraa halkaasuu hanuun kaa jiraa seer nabiga u roob doonay calayhi salaatu wasalaam inay reebaadyuhu ay geed inta iskugu tagaan wax waxeeyaan ama reebayaalka ama meelo laisku tago salaaddii aan nabiga aan tukanno oo qiblada u jeesanno allana barino faqri baa la rabaa in baahi in la muujiyaa la rabaa in maalintaasi xoogow farax iyo damaashaad iyo weliime iyo waxcunid iyo kaftan meeshaas iskugu imaado way ka fogtahay tawaaduca iyo isbihinbihinta iyo allabariga iyo tadarac way ka fogtahay way ka fogtahay ah, in laisbaahiyo oo weliba la soomaa fiicanba qala xadaana abu bakr bn abi shayba qala xadaana yaxya bn abi bukayr can shucb bn xajaaj alwasidi can haabit bn aslam albunani can anas bn maliki abu xamزة albasri khadimu rasuuli اllahi salى اllah alيه wasalam khadimi rasuuli اllah qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuul allah nabigaan arkay calayh salaam yarfacu yadayhi isagoo gacmihiisa taagaya fi ducaa'i ducada xataa yuraa ilaa laga arkay bayaadu ibdayhi labadiisa kalkeelood caddidooda nabiga calayh salaam qamiis ma qaba markaa nabigu go' buu qabay goy uu huwanaa hadduu gacmaha kor u taagay gagui waa waxyaalaha ducada lagu ajiiba lagu aqbalay ka mid tahay gacma korutaagga oo ilahay marka la baryayo qaala xadaana moxamed bn muana qaala xadaana ibn abi xadiyin moxamed bn ibraahim wcabdulacla can saciid ibn abi caruuba can qataada ibni dicaama can anas ibni malikin radi allahu canhu ana nabiy allahi nabiga ilaahi sala allah aleh wasalam kaana wuxuu ah laa yarfacu yadayhi gacmihiisa kor umuuna taagi jirin fii shayin wax min ducaa'ihi ducadiisa ka mida ilaa filistisqaa istisqa iyo roobdoon markuu ku jira mooyeene xataa yuraa ilaa laga arko bayaadu ibnayhi labadiisa kilkilood caddidooda sala allah aleh wasalam gacmihiisa kor oo muunu taagi jiray markuu duceynaayo ilaa roobdoon mooyeene xadiidka saasuu lehay anas binu maalik tanoo kale culammadu waxay dhahaan caamun uriidda bihi alkhaas caamun uriida bihi alkhaas waa lafdi caam ah oo loola jeedo khaas loola jeedo wey ah. marka ma aha duco idil nabiga gacmaha kor muunu taagi jirin lagama wado bal ee waxaa soo aroortay akara min alaaiina xaala soddon meelood ayaa soo aroortay nabigeenna calayh salaam nacam ma baabkee wey kii hore mise ka dambe xadaana ya maxamed bin xumayda cabdi bin xumayda wuu soo socdaa sheekh ikaadi wuu soo socdaa wuu soo socdaa nin kaa ma gaarin cabdi bin xumayd alxasan bin muusa soomo kaas waa i soo socdaa ma gaarin aniga ma gaarin maxaa niri marka xadiiu anas muxuu yidhi kaana laa yarfacu yadayhi fii shayin min ducaa'i ila fi listisqaa rabdoonta mooyaane gacmaha kor umuuna qaadi jirin xataa yuraa bayaadu ibطayhi caamka maxaamir waxaa la yidhahdaa waa caamun uriida bihi اlkhaas lafdi caama laakiin khaas baa loola jeedaa maxaa lagu khusuusku takhsiiska muxuu yahay yacni min ducaayihi fi اlkhudba duca nabiga uu khudbe u duceenaayo oo khudba gudaheed isagoo khudbeed uu duceeyey gacmaha kor ubuna taagi jirin rasuulka calayh salaam ilaa fi listisqaa roobdoon mooyeen markii roobdoon ay tahay isagoo khudbeenayo uu damco inuu ilaahay roob ka baryo gacmuu kor u jira laakiin arrimaha kale rabbana aatana fi dunyaa xasana iyo ducooyinkii kale ee caamka ee khaaska ahaa in roobdoon markaasi ku caddayn gacmaha nabiga kor umuuna qaadi jirin markuu khudbaynaayo gacma kor umuu taagi jira isagoo khudba ku jira oo ducinaya laakiin roobdoon ma la bilaabay allaahuma asqinaa iyo allahuma aqidnaa iyo duca ku saabsan roobdoon mimbarka isagoo saar ma bilaabay rafaca yaday dadkuna gacmay kor u taagayaan marka musalliinta ah laakiin ducooyinka kale ee khaiibku asagoo khudbada saaran uu ducayni wuu iska ducaysan gacmahana kor u taagi maayo dadkuna aamiin bay hoos ka dhihi gacmahana kor u taagi maayaan intaa waa la faham sooma sidaa weeyaan wa gacmaha kor u taagiddeeda way badan tahay waxaa soo aroortay nabiga calayh salaam inuu gacmaha kor u taagay cala safa safa markuu nabiga fuulay calayh salaam xajka iyo cumrada wa cala almarwa markuu marwo saar uu nabiga calayh salaatu wasalaam uu saaraa wa fii carafa carafa markuu nabiga calayh salaam joogay wa cinda aljamratayni labada jamro saddex jamraa la tuurtaaye labada hore ee jamratu suqraa iyo alwusطa labadaba markuu tuurto qofku dhinacintu u istaago alla baryi bikhilaafi alcaqaba kuma jirto ayada lama ducaysto jamrat alcaqaba lama ducaysto dayib iyo qayrkeedba ducada gacmaha kor loo taago bare waxaa soo orortay xadiis caddaynaysa ilaahay addoonkiisa markuu baryaayo gacmaha hadduu kor u taago iyaga oo gacmihio eber ah ilahay inuu ku soo celiyo waa ka xishoodaa ma soo celinaya waa ka aqbalaya waa soo mar ninka asaga ah waad garanaysaane ashcad aqbar yudiilu safar yarfacu yadayhi yaquulu yaa rabu yaa rab gacmo kor u taagiddaasaa la sheegay way bannaantay nabiga calay salaam inuu masaajid tegay masjidu bani mucaawiya masaajidka dhihi jiray markii dambena masjid alijaaba inuu ilaahay baryo gacmaha kor u taagay haddana baryey haddana baryey waa kii asagana xadiis way badan tahay ilaa soddon bay gaarsiiyaan marka anas hadalkiisa uu leeyahay kaana laa yarfacu yadayhi fii shay min ducaa'ihi almutacalliqati fi lkhudba ay kaanat fii dakhili lkhudba laga hadlaya waxaa kaloo ay qurmada qaar leeyihiin xataa yuraa bayaadu ibdayhidaas mubaalaqadaasi ayaa iyadana khasisaysoo gacmaha kor oguuna taagid jirin koru taagid gaadhsiisan ilaa kilkilihiisa la arko ilaa istisqaha mooyeen laakiin gacmaha kor waa u taagan nabiga calayhi salaam oo ku mubaalaqooday fii qaswati bader waa kii nabiga gacmaha kor u taagay ee alla baryay ee alla baryay ilaa gu'i nabiga uu ka dhacay sala allahu aleyh waali wasalam xasbuka munashadika rabbaka waa kii dhihi jira abubakr radi allahu canhu kayra ana cabdalaclaa qaala wuxuu yidhi yuraa bayaadu ibdihi aw bayaadu ibdayhi shaki buu geliyey waxadaanaa ibraahim ibnu muhana maxamed ibn muhana qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can ibni abi caruuba saciid ibn abi caruuba riwaayada hore saciid buu ku yidhi tanna ibn abi caruuba waa can qataada bni dicaama ana anas bnu malikin xadaahum can الnabiy salى اllah alay slam naxwa qaala waxadaana cabd bnu xumayd qaala xadaana xasan bnu muusa qaala xadaana xamaad bnu salmt bnu dinaar can haabit bni aslam اlbunaani can anas bni malik اlbasri radia allahu canhu ana الnabiya salى اllah alيh wasalam istasqaa waa roob doonay faashaara bidahri kafayhi labadiisa sacab daahirkooda ila samaa'i samada xaggeedu inuu nabiga calayh salam ku ishaaray daahir alkafayn saxabaha iyo dhuubabka baadinkoodana waa bogcadkaas bogmadow ama bogan kalena innagaa bogmadow dhahanee de afrikaan madow baa nahay dhankan kalena waxaa weeyaan waxaa la dhahaa daahir baa la dhahaa tanna waa baatil marka nabiga calayh salaam markuu roob doonaayo sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu leeyahay fa ashaara bidahri kafeeyhi saxabihiisa daahirkooda ila samaa'i ayuu yeelay marka ila samaa'i buu yeelaydan ma in saa loo gediyaa oo taqliib la sameeyo oo markii la roobdoonaayo ilaahu roob nasii laleeyahay gacmaha saa la dhaho mise mubaalaqadii hadda aan soo marray anas ee gacmaha kor u taagay ilaa laga arka kelkelihiisa yaa bixay farihiisi gacmihiisa waxay noqdeen korutaagiduu kor u taagay sida isagoo baatinkii maarata hoos u dhigay daahirkana kor u qaaday gacmuu kor u taagay nabiga calayh salaam marka saa uu yidhi waxay noqonayaan farihiisii inay soo yarlaameen oo ay xoogow soo foorarsadeen daahirkiina uu kor aaday taasaana u dhow inta badan waxaa weeyaan in gacmaha kor loo qaado culimmada qaar baa waxay leeyihiin maya saasaa la dhihi waxaana loola jeedaa bay leeyihiin waa nooc tafaa'ulkii marada la gadinayo oo kale weeyaan wayna camimeen markii dambena caan bayba ka dhigeen waxay dhaheen wax allaala wixii musiibo oo ilaahay inuu naga kor yeelo aan ku ducaysanayno sidaasaan dhahaynaa wixii jalbu nafci oo kale oo aan raadinaynana saasaan dhahaynaa haddii musiibo ilaahay laga barya naga kor yeelo saasaa loo gadin wax kastaba way sii ballaariyeen qaar culimmada ka mida ah. raxmatullaahi calayhim jamiican baabu ducaa'i fi listisqaa istisqaha iyo roobdoonto ilaahay la baryo waxadaanaa yaxya bnu yaxya wayaya bnu ayuba qutayba bnu xujrin qaala yaxya ahbarana wa qaala aakharuun xadaana ismaaciil bnu jacfar can shariik bin abi namir can anas bni maliki radi allahu canhu ana rajula ninbaa dakhala almasjida masaajidka soo galay masjidkii nabiga ee madiina almasjid nabowi ashariif sala allahu alayh waaalih wasalam yowma jumca maalin jumcuu soo galay min baabin albaab buu ka soo galay kaanad ahayd naxwa daari alqada daartii la dhihi jiray daarulqadaa xaggeeda albaab ku yaalay yaa nin ka soo galay masjidka nabiga albaabo badan buu lahaa marka daarulqadaa xaggeeda albaab jiray ayuu nin ka soo galay daarulqadaana waxaa la yidhaahdaa marka hore waxaa la dhihi jiray daaru qadaa cumar daaru qadaa daynu cumar daaru qadaa daynu cumar markii dambe waa laska soo gaabsaday daarulqadaa baa la iska yidhi cumar binu khadaab radia allahu canhu waa kii dardaarmi jiray markii gaalkii xumaaya majuusiga ahay abululu almajuusi isagoo salaaddii subax muslimiinta tujinaaya uu waranka la dhacay oo caloosha ka soo riday oo halkaa deena uu xaaladiisii iyo shahaadadiisii qaatay sakaraadkiisii hadalladii uu ku lahaa wiilkiisa cabdulaahi bin cumar waxaa ka mid ahaa deymaha iga bixi oo haddii ay kugu adkaato qaraabadaadii reer hebel qawskii reer hebela haddii kale qawskii kale ha dhaafin quraysh waa ka dhihi jira quraysh ha dhaafin kaalmaysto waa ka dhihi jira marka daymihii baa marka waxaa loo gaday daar u lahaa guri uu lahaa gurigaasaa waxaa ka gatay mucaawiya bin abi sufyaan ayaa ka gatay mucaawiya bin abi sufyaan ka gatay daartii marka maxaa loo bixiyey daaru lqabaa daar daynulqabaa bay ahayd umar umar cumar dayntii lagu lahaa daartii loo gaday yaa magac looga dhigay marka albaab xaggaas jiray kaana naxwa daari alqabaa masaajidka dhinaca ka jiray yuu nin ka soo galay wa rasuulullaahi sala allah alay sl nabiguna qaa'imun waa taagan yihi yakhdubu waa khudbaynaya faistaqbala rasuulullah fastaqbala rasuula allahi sala allah alay wasalam acraabigii wuxuu qaabilay rasuulku soo qaabilay calayhi salaam istaqbala rasuula allaahi sala allahu alay wasalam qaa'iman xaala kownihi nabigu qaa'iman uu taagan yahay nabigoo taagan oo khudbaynaya ayuu nin halka ka soo galay waa nin culays haysto abaar haysato qof waxaa weeyaan dhibaato iyo duruuf ay haysato kaa gudi mahayo dhibkiisaas iyo culayskiisa meeshuu is nabiga calayh salaam baa nool nasiibkiis oo ducadiisa la ajiibaa oo lagu tawasulaa ducadiisa tawasulkii bannaanaa weeyaan noo ducee nabi allow ilaahay noo bari nabi allow ah. low anahum id dalamuu anfus jaa'uuka faاstakfaruu llaha wastakfara lahum rasuul lawajadu llaha marka ilaahay markay dembi galaan inay nabiga u imaadaan o dhaan nabi allow ilahay noo bari ama dhibaato ay qabto nabi allow ilaahay noo bari arrin bannaan weeye arrinta ayada uma qaala yaa rasuul allah rasuul allah halakat ilamwaal xoolihii way halaagsameen wax dhintay iyo wax u dhow ayay noqdeen abaar daraaddeed oon iyo baad iyo biyo la'aan ayay xooluhu la baaba'een ila nooluhu biyaha iyo baadkaasay ku noolaayeene wanqata'at isubul waddooyinkiina way go'eenoo biyola'aan baa meelna lala mari karin oo waddooyinkii biyaha laga sii cabbi jiray haddii biyo ka gudhaanoo la waayo bahgooyo lagu dhibanayo la mari karin bay noqonaysaa jid aan la mari karin oo bahgooyaa oo lagu dhammaani oo oomanaa ninna ma mari karo waa waddad marka waa go'i fadcullahi ilaahay noo bari yugiiunaa ha noo gargaare ilahay ha noo gargaare ilahay noo bari muuna dhihin factinaa mataran roobna sii ah. roobna sii rasuul baa tahay ilaahay uu doortay oo khayru khalqillaahi eh roobna sii gacanna uguma jirta nabi maxamed roob sala allah aleh waali wasalam ah. dur iyo nafci midna gacanka uguma jirta nabi maxamed sala allah aleh waali wasalam ilaahay buu baryi waa adoon ilaahay laakiin oo ilihii ilaahay gacanta wax ku haystay baa la baryi mooyeene asaga wax ma keeni karo roobna ma keeni karo caqiidadooda marka fiir fadcullaaha ilaahay noo bari yuqiiuna roob hana siiyee intii kalena aamin bay dhahayaan qaala wuxuu yidhi marka nabiga calayh salaam raxmaddiisa iyo tawaaduciisa fiiri war khud baan wadnaa ee aamus iyo ukaadi markalaan ka tashanaynaay ma dhihine fa rafaca rasuulu llahi sal l slam yadayhi labadiisa gacmood buu kor u taagay maxaa yee raxmad ilaahay waasax weeyaan hani weeye ilaahay maxaa loo labalabaynba ilaahay noo bari wax laga hadli maaha uma qaala wuxuu yidhi allaahumma aqiinaa allaahumma aqiinaa allahuma aqiinaa yuu ku celceliyey saddex jeer idaa dacaa dacaa alaaan hadduu ducaynayay saddex jeer buu ducada ku celin jiray sala allah alay wasalam ilaahu noo gargaar hawf rab la sii baa la qaala anas baa wuxuu yidhi walaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay xaalku ma aha wax kale wallah wallaahi baan ku dhaartay maa naraa fi samaa'i cirka kumaanan arkaynin min saxaabin wax daruura wax daruuran cirka ku arkaynin ma laha walaa qazaca xataa qica qazcadu waa alqica alyasiira min asaxaab in yar xataa oo daruura cirkuma lahayn roobkuna daruurtaasu yuu ka imaadaa daruur cirki ma leh dhulku waa xaaqan yahay waxba ma laha maca daalika nabiga ilahay buu baryay waxba ilahay kuma ah cirkii waa xaqan yahay iyo roob xaddi laga ma jirto roobka ilaahay baa gacanta ku haya awooddiisana waxba kuma aha inamaa amruu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun kun hadduu dho khalaas amarkiisa ilaahay waxaa weeyaan kalamxi lbasar oo aqrab oo huwa aqrab waa ka sii yaryahay ilbiriqsi waayo wamaa baynanaa annaga iyo wuxuu leey anas wa bayna salcin buurta salcin la yidhaahdo nooma dhexeeyo min beytin wax guri ah walaa daarin wax daara nooma dhexayso qol iyo guri weyn midna nooma dhexeeyo annaga iyo buurta salci buurta salcina waa mid buurta xagga madiina masjidka nabiga kamaba dheeraba kama dheera ah, marka dabaysha agge xagga ay ka timaado wey dhinaca dabaysha ay ka timaado oo inta badan roobka uu dabayshaa uu soo raaco ama soo qaado ayay buurtaas salci ku taallay buur jirtay ahayd laakiin hadda waa eber baa laga dhigay sidii loo jabinaya hadda guri looga dhigsanayay oo boos looga saaranayay ayaa hadda iyadoo eberoo sii dhammaanaysa anaaba ogaaba ugu dambaysa buurti salci wax noo dhexeeya ma jirto macnaha wuxuu ka wadaa xaggeeda wax daruur ah iyo wax maaragtay naga qaranayo ma jirin buurti ayadaheed ee salciheed muddo yar waa la arki waayi doonaa wax noo dhexeeyo naga qaranayana ma laha muddo yar kadibna waa arki weynayd roobkii iyo caydhkii iyo daruurihii iyo wixii da'ayey buurtii ayadaheedba dam waa is arki weynayd qaala faalacat waxaa soo dhalatay min waraa'ihi buurti salac gadaashiisa waxaa ka soo baxday saxaabatun daruur milu tursi gaashaan oo kale ah daruur yar oo sida gaashaanka oo kale ah waxa layskaga gaashaamo marka seeftii iyo leebtii iyo tursi la dhihi jiray wax yar oo gacanqabsi ah intaa wax dhan oo daruuraha ka soo baxday buurtii salci gadaasheeda falammaa tawasatat isamaa samada markay bartankeedii ay ku hagaagtay soo socotay daruurtii samada bartankeeda korkooda markay imaatay intasharat way ballaaratay daruurtii yareed uma amdarad way roobaysay isla markiiba roobkii baa da'ay waa wax yar oo muddo oo yar oo kooban khudbadii baa socota nabiga calayh salaam khudbada nabigana ma dheeraan jirin khudbadii uu ku ducaynayay dhexdeedii buu roobkii daruurtii hadda bilaabatay roobkeedii markiiba waa kan qaala falaa wallaahi maan ku dhaartay roobkii baa bilowdoo da'ay oo nabiga calayh salaam oo khudbeynaya ku da'ay ilaa garhkiisa uu biyihii ka qulqulay nabiga sala allah calay wasalam anas wuxuu leeyahy falaa wallahi maa ra'ayna shamsa sabtan qorax maanaan arkin sabtan toddobaad usbuuc buu ka wadaa usbuuc maanan qorax la arkin jumcadii ilaa jumcadii kale qaala uma dakhala rajulu nin baa soo galay isla markiiba roobkii baa da'ay muddadii yareedoo koobneed daruur cirku ma le halkaa maxaad ka garanaysaa waa aaya min aayaati illaahi alcadiima wahiya qudratuhu subxaanah wa tacaala aayad weyn oo qudradii ilaahay iyo awooddiisa tusaysa weeye horta midda ayada inuu ilahay waxba ku ahayn daruur yar baa bilaabatay isla markiiba way soo kacday inta khudbada loo taagnaa way unkuday way hillaacday roobkii bay sii daysay biyihii baa masaajidka nabiga soo daroorrimeeyey ilan geedo iyo khashabun buu ahaaye masaajidka nabiga calayh salaam garhkiisaa biyihii ka soo qulqulay saxaabadii guryahooda say u tegi lahaayeen bay ka walbahaareen isla waxaa kaloo ku jirta aaya min aayaati rasuuli illaahi sala allah aleyh wasalam iyaduna waa aayad kale oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aayad iyo calaamad u ah nubuwadiisa iyo risaaladiisa iyo maxabada ilaahay uu u qabo iyo ducadiisa allah agtiisa meesha uu ka joogo inuu ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa sharaf iyo weji ka leeyahay kaana cinda allahi wajiiha marka iyaduna waa calaamad tusaysa wey waxyaalaha waxay ka mid taha marka keenaya taqwiyat liimaan iimaanka waxyaalaha qofka mu'minka xoojiye ayay ka mid tahay maxaa kale ducadu nabigu u duceeyey isla markiiba daruur aan jirin dhalatay isla markiiba da'day daqiiqado iyo saacada daqiiqado yar saacad ma dhanna khudbadii oo socota mar waxaad aamin iimaankaada waxaa ku kordhayaa xagga sifaatka ilaahay iyo qudrada ilaahay iyo awoodda ilaahay xooggeeda iimaankaada haysatay iyo rumayntaadii waa sii kordhay ta labaadna rasuulka muxameda calayhi salaam xaqnimadiisa iyo inuu mu'ayad min cindi illaahi laga xoojiyo ayadana waa sii xoojinaya iimaankiio waa sii ballaarinaya waa sii kordhinaya iimaanki waa sii kubxaya jumcadii kale markii la gaaray ka jumca ku jumcuu roobku saa u daayay uma dakhala rajulu nin baa soo galay min dalika albaabi albaabkii asaga ahaaba haddana ka soo galay fi ljumca almuqbila jumcadii kale wa rasuulullahi sala allah alay wasalam nabiguna qaa'imun uu taagan yahay khudbuu khudbaynaayo lama baajinin jumcadii roob lama baajinin khudbadii haddana socotu nin kale soo galay isla wey ama waa mid kale shaki wan anas baa shakirsan faistaqbalahu qaa'ima nabiguu soo qaabila isagoo taagan faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah halakat ilamwaalu xoolihii way halaagsameen toddobaadka hore maxay la halaagsameen abaar haddana jir iyo biyay la halaagsameen oo biyaha xooluhu waa u daran yihiin hadday ka bataan iyo roobku gaaraan hadday abaar soo mareen wanqadacat isubul waddooyinkiina go'e hadaayi maxay la go'een oon iyo abaar haddana fatahaad iyo biyay la go'een oo lala mari laayahay fadcullaahi ilaahay noo bari yumsikaha hanaga haysto canha cannaa xagga hanage roobka ilaahay hanaga joojiyo ilaahay noo bari marka nabiga fiir usluubkiisa ducada ilahu naga jooji ma dhihin waa khayr leene khayrka asaga ah meeshii markaasi baahi ay ka sii jirto ama hadhow kaydka ku fiican ilaahu noogu wareeji unbuu yidhi ilahu rabka naga jooji ma dhihin qaala fa rafaca rasuulu llahi sala allah alay slam yadayhi intuu muusooday oo qoslay nabiga calayhi salaam xaaladdii shalay taagneediy maanta farqiga u dhexeeya ayuu nabiga gacmaha kor u taagay uma qaala wuxuu yidhi allaahuma xawlanaa riwaayo kale xawaalayna gaararkaanaga nagu dasi walaa calaynaa korkaanaa ku dasiinin madiine gaararkeeda waa togog waa buurooyin waa dooxooyin waa meelo biyaha ay fadhiistaan iyo meelo togagoo ceelasha hadhow noqon karta iyo dooxo hadhow lawarow noqon oo beeraha laga tabcado cawskiiyo doogana lagu barbixi doono meeshaasuu ilaahu nagu daasi allahuma allow intaa waa allahuma xawaalayna walaa calayna waa ijmaal kadibuu tafsiiriyey allahuma cala alakaam akaam waa jamcu akima akimaduna waa meelaha taagga ee kudumbuurtae taagan wadiraab diraabkuna waa iyaduna waa meelaha yar dhulka ka korraysa wey waa isku dhow yihiin wa butuuni alawdiya iyo togaga dhexdooda ilaahu noogu da'siin roobka si biyaha asaga toga qaaday uu meelo kaleo fofogna u waraabiyo asagana ay ugu hadhaan biyo meel laga cabbi doono hadhow diraacda oo ceelo laga qoto oo ay biyuhu soo maaxaan oo il ah ay noogu noqoto geedaha waaweyn ee togaga ku yaallana ay noogu tagaadaan oo noogu baxaan wa manaabiti shajar iyo meelaha geedaha ay ka soo baxaan ee xooluhu ku barbaxaan ay daaqaan ilahu halkaa noogu da'siin ila roob magaalo ku da'ay oo uun intaasoo maalmood haya asagoo haddee intaa qabo iyo naxariistaa kora mooyeene baahi weyn looma qabo inuu magaalada ku da'o oo dhooqo iyo biyola'aan biyuhu ka bataan laakiin meela looga baahan yaha jirta fanqalacat inqalacat isaxaab daruurtii baa faydantay biyihii baa go'ay inqalacat yani biyihii baa go'ay oo roobkii baa go'ay wa kharajnaa markaasaan baxnay nabshii fi shams annagoo qorraxda dhex soconna iyaduna waa aaya cadiima min aayaati illaahi wa mucjiza min mucjizaatihi calayhi salaam isla markiiba haddana roobkii markuu ilah naga jooji farta saa u dhahaba daruurtii way cararaysaa saa hadduu dhahan daruurtaadana way cararaysaa saasuu nabiga alayh isalaatu wasalaam isla markii qoraxdii toddobaad la waayey yaa soo baxday saxaabadii ayagoo qoraxdii ku socda ayay baxeen qaala shariik wuxuu yidhi ibn abi namir fasa'altu anas binu maalik waxaan su'aalay ahwa arajul alawal ninkan haddana le ilaahay roobka naga joojiya leh ilaahay noo bari nebigow ma kii hore abaarta ka sheeganayaba qaala wuxuu yidhi laa adri ma ogi anas wey marka shakiga qofka shakisan ee garanayni ninkuu ahaa miduu ahaatana waxba dhib ma qaala waxadaana daawuud ibnu rushay qaala xadaana alwaliid bnu muslim qaala can alawsaaciyu cabdiraxmaan bn camr alawsaaci xadaana isxaaq bn cabdillaahi bn abi alxa an anas bni maalikin qaal asaabat innaasa dadkii waxaa ku dhacay sanatun sano sano abaara ayaa dadku dhacday calaa cahdi rasuulillah xilligii nabiga weligeedba marka abaar wayna dhici jirtay roobna waa imaan jiray sunnada ilaahay saasii ku socotay haddii abaar dhacdana in lagu sabro oo ilaahay lagu aqoonsado oo rabbi loo tiiriyo nicmada inuu gacantiisa ku jirto durkana isaga unu qaadi karo xag alla loo cararo addoonnimo la muujiyo hadduu roob iyo barwaaqa imaatana inaan saartumasho iyo bardoodan iyo kibir aan la aadin oo reebaadiyuhu ayna isdooxin oo isdilin ciyaaraha isku dilin ee ilaahay lagu shukriyo alxamdulilah la yidhaahdo xoolahana zakada laga bixiyo xoolahana zakada laga bixiyo oo abaar markay imaato xoolahi arkaayaan baa dhammaanaya ilaahigii iska lahaabaa xoolaha ilahay baa iska leh moogta xoolaha ilahay baa iska leh ilahay wuxuu le wa aatuuhu min maali illaahi aladii aataakum ilahay baa iska leh xoolaha isagaana ku siiyey markaasuu wuxuu ku yidhi xoolihii wax yar ka bixi sake dadka masaakiinta ishooda iskaga jeedi ayagana noolal ha u noqoto adna xoolaha kugu barakoobo aakharana jannaad ku geshid naarnaad kaga badbaadidi markaasuu isdibirin oo xoolahaygii uu dhihi oo neefka uu bixinaayey ayaa ku adag oo xagga u jeedso xagga u jeedso xeeradayso been ka sheeg waxaasuu ku mashquuli abaar baa lagu sii deynaya markaasa asagoo arkayo nihiisa shan yihiin iyo xoolihiisa wada fafadhiyo oo baktinaya warkaya wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa inta sakada bixisana waxaa sababaysa kuwii sakadiidkaha kuwii baa lagu sababaya lagu halaagaya maxaa yeelay sakadii haddii la bixin waayo nabigaa sheegay calayh salaam in amraad muxuu ahaa ay imaanayso abaar abaar ina dhexayso xooluhu ay baaba'ayaan tanaa dhici asaabat innaas sana calaa cahdi rasuulillah xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa abaar dhacday oo waa kii xataa abu sufyaan ibnu xarbi soo calaacalay oo gaal ah quraysh baa soo calaacashay intay baaba'een oo abaartii ay baabbi'isay oo xoolihii ka dhammaadeen oo waxay laqaan ay waayeen ooy maqaarka iyo lafaha ay dab saarteen oo qumudeen oo ay qarrumsadeen oo markay cirka fiiriyaan gaajada haysa keliyaan indhaha uu dam noqon ay moodayaan qiiq inuu u dhexeeyo ayagiiyo samada ah fartaqib yowma taati samaau bidukhaanin mubiin maalintaa la subaaliyo ilaa indhahooda qiiq uu ka kaco markaasay nabiga kusoo carareen o dheen ilahay noo bari waan ognahay waxaan xaggaaduu nooga yimid iyo caasidaanku ah, diidnaye markaasuu ilaahay baryay nabiga calayh salaatu wasalaam inakum caa'iduun baa layidhi waad ku noqon doontaan waa sidaa dadka hadda cabaabaya ooyaya markuu rab intuu imaado barwaaqo dhacdo wixii oo dhanba waa la halmaami halkii baa lagu laabani fa baynaa rasuulullah xilli nabiga calayhi salaatu wasalaam yakhdubu nnaasa dadka uu khudbeenayo cala almimbari mimbarkana uu saaran yahay yowma aljumca maalin jumcana ay tahay id qaama acraabiyun baa istaagay nin reer baadiye ah faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah halaka almaalu xoolihii waa halaagsameen wajacal ciyaalu carruurtii bay gaajoodeen saxaabadu waxay ku farxi jireen nin reer baadiyaa oo laakiin caqli leh inuu intuu imaado nabiga su'aalo weydiiyay ku farxi jireen ayagu ilan waa ka xishoonaya nabiga qadarkiisii og yihiin indhaha nabiga calayh salaatu wasalaam kuma taagi karaan su'aalaha qaarna wayba ka cabsanayaan waxay dhahayaan amri laakiin nin reer baadiyo oo fahmaayo waxgarada inuu intuu u saxaabaduna ay ka faa'iidaystaan dhegaysiga way jeclaan jireen ninkan marka wuxuu yidhi nabi allow khudbadii xataa ma sugin halaka almaalu wajaaca alciyaal buuri ah, dad ma jiro xoole iyana ma jiraan dadna waa dhammaaday carruurtiina gaajoode wasaaqa alxadiidu bimacnaahu wa fiih qaala wuxuu yidhi allahuma xawaalayna gaararka anaga noogu daasiin roobka walaa calaynaa korka anaga ku daasiin dadka qaar baa markuu roobku bato oo bato oo qublaha u bato oo roobka lagu'i waayo caroonoo cirka intuu fiiriya asagoo cadhaysan dhahaya waa maxsidan ah, bini aadamku waa cajiib badan yahay marka inaad afxumadaas ama hadal xun ku hadasho maah nicmadii ilaahay dirba lagu kufriye haddana asaga unbaa joojin kara ilahu naga leexiyo meelo kale noogu daasi intaas maxaa ka fiican allahuma xawaalayna walaa calayna ah. qaala wuxuu yidhi famaa yushiiru biyadihi gacantiisa kuma fiiqo nabigu ilaa naaxiyatin dhinac oo jiha kuma raabki oo da'aya ilaa tafarajat daruurihii way kala faydmayeen jihadaa way faydmi saa markuu dha ilaahayoo gaararka xagga naga mari daruurtii waaba ordiba xaggaaas u carari xataa ra'aytu almadiina magaaladii madiinaan arkay midla aljawba ayadood mooda gabal jawbadu yaala meel wareegsan wey meel wareegsan intii madiine korkeeda aheed roob kumaba da'aya daruurihii o dhan ba waa laga qaaday wasaala waxaa qulqulay saala waxaa rogay oo soo qulqulay waadi qanaata togii la dhihi jiray qanaat shahran bil buu qulqulaayay bil buu togaas biyaha ka socdeen ilaa meel fog buu roobku meel walbuu ka daay biyihiina marka iskaga qulqulaayo iska dareerayay walam yaji axadun qofna ma imaanin min naaxiyatin jiho ilaa ahbara wuxuu sheegayay bijawdin roob iyo barwaaqaya dhexduu sheegayay ninkii imaadoo safareya warwarwaran la dhahaba wuxuu leeyahay roob iyo barwaaqaan ka dhargnay nicmaan hellay unbuu dhahay mararka ducadii nabiga waxaa lagu helay roog caama ah oo reer madiina aan khaas ku ahayn oo meel walbaba laga sheegay ayaa ducada nabiga lagu helay calayh salam iyo barakadiis sala allahu alayh waalih wasalam وxadaثnii cabdالأعlى بن xambاn ومحamed بن abi bakr الmqdmi qala xadaثna mctamir بن سulayman بن darkhan التaymi qala xadaثna cubayd الlahi can haabit بn asلm الbunani can anas bni maliki radي الlah canهu qaal kaana الnabiyu salى الlah عalيه waslam wuxuu ahaa yakhdubu kee khudbeeya ywma اljumca maalin jumca faqaama ilayhi الnaasu dad baa u istaagay xaggiisa oday reerbaadiya fasaaxuu waa cabaadeen dadki kale marka inuu ninkii markuu qayliyey waxaad u baahneed oo lagu hadlay maxaad samayni waa runtii waa runtii dadko dhan baa sala wada qayliyey faqaama ilayhi naasu dadkii baa u wada istaagay fasaaxuu dhawaaqay wa qaaluu yidhi yaa nabiy allah nabiga ilaahayow qaxada almadaru baa go'ay oo la waayay oo dib dhacay waxmara shajaru geedihiina way guduuteen abaartu markay geedka ka badato hadba midabuu yeelo midab marka guduudan kusoo baxaya wahalakat ilbahaa'imu xoolihiina halaagsame wasaaqa alxadiid wa fiihi min riwaayati cabdilacla fataqashacat waxaa faydatay daruurihii can ilmadiinati bay ka faydantay fajacalad waxay guda gashay madiina tumdiru inay roobaynayso xawaalayha gaararkeedii baa roob ka da'aya wamaa tumtiru bilmadiina madiinana ma roobaynayso oo ma laguma roobaynaayo ama ma da'ayo roobku qadratan hal dhibac kuma soo da'ayso magaalada madiina wax roob ku da'ayo laakiin dhulkii kale ee togaga ahaa buuraha ahaa yuroobka ku socdaa fa nadartu ila almadiina wuxuu leeyahy anas magaalada madiinaan saa u fiiriyey wa inahaa waxaad moodaa la fii mili likliil cigaal oo kale aad moodaabi buu ikliil ah. baalkana ay carabtu madaxa saa ugu duubtaane cigaalka ay dhahaan oo kale wax mareeg oo kale ama muxuua dabar saa loo wareejiye oo kale ayaad moodaa magaalada madiina dusheediio daruurii ah, aggaaba ka muuqda aggaaba ka muuqdan korkeedana qoraxdii baa muuqata waxadaana abu kuray maxamed bn اlcalaa qaala xadaana abu usaama can sulaymaan bn mugiirata can haabiti can anas binaxwi wazaada faallafa allahu ilaahay markuu nabiga bariyey markuu nabiga ilaahay baryey sala allah alay wasalam daruur baa soo baxday markiiba markaasaa faallafa allah ilahay wuxuu isku aruuriyey bayna saxaabi daruurihi daruurtii yareed xagga ka soo kacda agga kaas oo isku imaadeen markaasay korkeedii dirba ka soo daaday wamakahnaa waan nagaanay xataa ra'ayna arajula wax yar baan joognay roobkii baa bilowday makahnaa wax yar baan nagaanay oo khudbada ay socotay xataa ra'aytu waxaan arkay alrajula ashadiida ninka xoog galay orodka badan oo tuhimuhu ay murgin nafsuhu naftiisibaa murgin an yaatiya bian yaatiya ahlahu reerkiisa inuu tago ninka xoogga lahaaba wuxuu ka walbahaari gurigiisaad u gaari doontaa abaarta hadda taagneed roobkii isla markiiba soo bilowda soo da'ay ayay waxay ka walbahaareen saanu baxnaa waa artay roobkamukuda masaajidkoo la fadhiyo dadku iridka laiswada tubi markaasaa la cabsan oo qoyaankii iyo qabowgii ayaa laga baqaya saxaabadu waxay ka walbahaareen sayd guryaha ku tagtaan ninka weliba xoogga lahaa ee biyaha jiili karay kii kale iskaba dhaaf wa xaddaanaa haaruun bnu saciid alayli qaala xaddaanaa ibnu wahbin qaala xaddaanii usaama ana xafs bna cubaydillaahi bnu anas ibni maalikin xadaahu anahu samica anas ibni maalikin yaquul ja'a waxaa yimid acraabiyun nin reer baadiyaha ilaa rasuulilah nabiga calayhi salaam buu yimi abljumca maalinta jumcada ilan reer baadiyaha yay baahidu aad u taabanaysaa markuu roob dhaco abaartu reer baadiyihii aad u taabanaysaa ayagaasaa wax kalaba ku nooleenba wax kaleo ku nool yihiin ma jirto neefkaa ay dhiijistaan ay maalayaan hadduu waayo wuxuu cunay wuxuu cabba isagii hadduu ka fadhiista saynoo garab fadhiisanaya saynoo garab dhacaya marka caraabigii nabigu maalin jumca u yimid wahuwa calaa mimbar wakhtasal xadiid wazaada fara'aytu saxaaba daruuriya waxaan arkay markii dambe toddobaadkii dambe jumcadii dambe markuu nabigu yidhi allahuma xawaalayna walaa calayna daruuriya waxaan arkay yatamazaqu kala googa'aya kaannahu ajtadood moodo almulaa maro xiina tudwa marka la duubo maro la duubay baad moodaa maro saa loo duubay almulaa go iyo muro iyo waxaad moodaa busto oo xiina tudwa marka la duubay daruurta ay haddana gibleele korkale da'aysay ayaa hal mar saa u duubantay waxaddaanaa yaxya binu yaxya qaala akhbarana jacfar bnu sulaymaan haabit ibnu aslam albunani can anas bni malikin qaal qaala anas wuxuu yidhi asaabanaa waxaan ugu dhacay wanaxnu annaga oo maca rasuula nabiga la joogno maalin jumcaha madaru roob baan ugu da'ay qaala faxasara rasuulullah ama waa roob kale roob baa daayey wuxuu nabiga la joogno faxasara rasuulullah nabiga calayh salaam baa fayday thawbahu maradiisii ayuu qaarkiisii kore iyo gu'i iyo wixii u saaraa yuu maradii qaarkiisa ka fayday xataa asaabahu waxaa ku da'ay min almadari roobkii markaasaa maradii roobkiiba wuu isku dhigay nabigu markaasaa roobkii ku da'ay sala allah alay wasalam faqulnaa waxaan idhi yaa rasuul allah lima sanacta haada maxaad u samaysay sidan roobka iskugu dhigtay qaala nabigu wuxuu yidhi liannahu roobku xadiidu cahdin waa mid ka cusub birabbihi tacaala rabbigii xaggiisu ka cusub yahay xag alluu ka yimid roobku marka maxabbada uu alle u qabo nabiga calayh salaam fiiri iyo wuxuu markaa leeyahay xag alluu ka yimid annagana marka roobka waan isku dhigaynaa maxabatan lilaahi subxaanahu wa tacaala qaarkood waxay dhaheen tabarukan waa barakaysanaya lanna maaun mubaarak wey biyo barakaysan wey wa anzalnaa min asamaa'i biyo barakaysan wey baabu tacawud cinda ru'yati اriix dabeel markii la arko iyo walkhaymi daruuro mugdi ahoo dadan oo aad iyo aad u madow markii la arko in ilaahay la magan galo oo makriga ilaahay aan laga aamin noqonin oon meesha soo dhigan in mar walbaba nicmo iyo barwaaqa ay kuu tahay waxan isaga ah xagga cabsida mar walba waa inaad jirtaa haddii wixii uu nicmo iyo barwaaqo timaadood faraxdana alxamdulilah tidhaahdaa laakiin waxaad ogaataa waxa soo socda ee daruurahae mugdigahe dabeelahae soo socdo barwaaqo iyo nicmo ma wada noqdaan marbay aafe iyo abaa ayay noqotaa musiibo iyo cadaab markaa in cadaabka ilaahay laga magangalo oo laga cabsado wey altacawud cinda ru'yati riixi waalghayn iyo daruuraha aadka u madow oo daruuraha qaarkood markuu soo dhowya cirkuu meel ka soo kaco yacanii madowgooda waad ka cabsanaysaa cirka aad markuu daruura aad u madow yihin kudkuda u yahay waalfaraxu bilmatar wa baabu lfarax in la farxo bilmatari matarka lagu farxo roobkii markuu da'ay soomaha wixii roob u noqday in la farxo iyaduna xadaanaa cabdullahi bnu maslamata bnu qacna qaala xadaanaa sulaymaan yani bnu bilaal can jacfarin huwa bni muxamedin can cadaa bn abi rabaxin almakiy annahu samica wuxuu maqlay caaisha zawja nabi sal slam taquul iyadoo la caaisha kaana rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam wuxuu ahaa ida kaana yowmu riixi maalin dabeel iyo walkaymi maalin daruur markay tahay curifa waxaa la garan jiray daalika arrinkaasi min wajhihi fii wajhihi wejiga nabiga laga garan jiray in maanta cirkii isbeddel ka dhacay oo daruuro iyo dabeelo ay kacayaan wejiga nebiga isbeddel baa lagu arki jiray wa nabigu wuu soo qaabili guriga wa aadbara marra waa jeedsani markaasu wuxuu nabigu bilaabi maruu masaajidka geliy maruu guriga galo ah, daruurtan iyo dabeeshan maxay noqon doontaa ummadaa la halaagoo dabeele lagu halaagay ma tiiba mise waa nicmo ma niqma iyo balaayo musiibaa mise waa nicmo ah, man kaana acrafa billaah kaana akhwafa minhu man kaana acrafa billaah kaana akhwafa min eh, allah axadka ilaahay ogu yaqaana yaa ilaahayna ugu cabsidiisa cabsidiisana ugu badiya nabiga muxuu ahaa calayh salaam inii la aclamakum billaah waakhshaakum billah buyuu nabig alayh salatu wasalaam anaa ilaahay idingu aqoon badan cabsidana anaa idingu cabsi badan buu nabi sal la alay slam marka ilaahay iyo awooddiisa iyo qudradiisa iyo dadka qabashada uu qabanayo say u daran tahay markii la fiiriyo ood barato rabbi subxaanahu wa tacaala makrigaasa inaad ka aamin noqoto maaha Ah, oo inaad ka cabsataa cabsi ay kugu jirto aqbala wa adbar fa idaa matarat markay roobayso daruur ay noqoto roob ay noqoto sura bihi waa laga farxin jiray nebiga waa farxi jiray wadahaba canhu waxaa ka tegi jiray daalika murugta iyo walbahaarkaas qaalat caaisha waxay tihi fasa'altuhu arrinkii baa nabiga weydiiyey oo nabi allow dadku way farxaan markay daruuro iyo saxansaxa arkaan iyo daruuro iyo roob iyo dabeel adiguna waad walbahaartaayo murug unbaa lagu saaraayo gamas baa lagu daraaye maxaa dhacay faqaala nabigu wuxuu yidhi inii khashiitu waxaan ka baqaayaa an yakuuna inuu noqdo cadaaban cadaab sullida calaa ummatii ummaddayda lagu salliday cadaab ummaddayda lagu halaagaayo inuu noqdo ayaan ka baqayaa buu nabiga sala allah aleh wasalam ilahayna wuxuu u ballanqaaday ummaddiisa inuuna cadaabeynin asagoo dhex jooga wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim adigoo ku dhex jiraan iyo nabi maxamedow ummaddan la cadaabi maayo maca daalika cabsidii baa ka badatay ilahay uu ka baqaayay nabiga sala allah aleh wasalam iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala aqoonta uu leeyahay ee uu garanaayo iyo aadamahoo mar walbaba la imaanayo wax ciqaab uu ku mudan karo ile kullukum khataa buu nabigu yidhi calayhi salaam wuxuu nabigu u dhex joogo oo saxaabadii ay yihiin oo qiimo badan yihiin haddana macsuum ma aha nabigeenna umaa macsuuma sala allahu aleh waaalih wasalam markaa war walbaba nabiga calayhi salaam cabsidaasu ummaddiisa u baqaayey inii khashiitu an yakuuna cadaaban sullida calaa ummatii wayaquulu wuxuu dhihi jiray idaa ra'a almatara markuu roob arko oo roobka da'o wuxuu dhihi jiray raxma ay haadihi raxma tan waa naxariis ah, naxariis weeye roobku oo wixii dhintay baa noolaanaya geedihii iyo dhulkii iyo wixii o dhan baa ilahay dib u soo noolaynaya oo roobkaas dhiga ku noolayn xoolihii baa dib u hagaagaya u noolaanaya waxadaanii abu daahir ahbaranaa ibnu wahbin qaala samictu ibnu jurayj yuxadiuna can caطaaء ibn abi rabax can caaisha zawji nabiy sala allah aleh wasalam annahaa caaisha qaalat waxay tidhi kaana nabiyu sala allah aleh wasalam wuxuu ahaa idaa casafat iriixu dabeer markay dhabato markay dabeel dhabato dabeelaha waaweyne cawaasifta la yidhaahdo ee caaya markay dabeeshu kacdo qaala wuxuu dhihi jiray allahuma inii asaluk ilaah waxaan ku weydiisanaynaa khayrahaa dabeeshan khayrkeeda wa khayra maa fiihaa wixii ku dhex jiro khayra wa khayra maa ursilat bihi wixii lala soo diray oo khayrah intaba way noqotaa qora dabeeshu ayada naftirkeedaa yaa nashaad iyo fahme iyo wanaag iyo wax keeni karta oo ilaahay ayadiiba uu soo saaray khayr baa ku dhex jiri khayrna waa lala keeni oo roobkay soo kaxaysaayo waa lawaaqix warsanna riyaaxa lawaaqixa weeyaan roobkaasay kaxaynaysaa marka khayrarkeedaan ilaahw ku weydiisanaynayo wixii khayroo ku dhex jira ama loo diray wa bika ilah waxaan kaa maangelayn min sharihaa sharteeda wa shari maa fiiha waxa ku dhex jiro shara wa shara maa ursilat bihi wixii lala soo dira shara ah, dabeel markay dhacdo ducadaasaa lagu ducaystaa dabeelaha markay imaadaan ducadaasa lagu ducaysta hadday khayr ilahay eh, ka bari hadday shar ilahay ka magan gal dadku inta badan markay dabeelaha arkaan iyo jin baa ku jira oo jin baa watay waxbay dhahaan sax maaha khayrna way lemaad sharna way leemaataa ah. marka acuudu billahi min shari acuudu billahi min shari acuudu billahi min shari kale inaad tirahdo meehe allahuma inna asaluka khayraha waa kan hadyigii nabiga calayh isalaatu wasalaam waa ka cilmigii nabiguuna baray allahuma inna asaluka khayraha wa khayra maa fiiha wa khayra maa ursilat bihi wa acuudu bika min shariha ma fiiha washari maa fiiha washari maa ursilat bihi qaalad waxay tihi caaisha waidaa takhayalat isamaa samadu hadday isbeddesho takhayalat isamaa ay saara laha khiyaal khiyaal madar wax roob ahaana oo roob u eg markuu samada ay ka muuqato takhayara lownuhu nabiga lownkiisa midabkiisa isbedeli jira wa kharaja waa bixi jiray wa dakhala waa soo geli jiray wa aqbala waa soo qaabili jiray wa adbara waa laga tegi jiray faidaa madarad markay roobayso suriya canhu nabigu waa laga farxin jiray facaraftu daalika arrinkaasaan fii wejihii wejigiisa ka gartay markii dambean ku ogaaday xaalkaasaan ku bartay qaalad waxay tihi caaisha fasa'altu waan weydiiye waxaan naba allow sidanaan mar walba kugu arkaaye waase faqaala nabigu wuxuu yidhi lacallahu waxaa laga yaabaa roobkan iyo waxaad roob moodaysaanee daruurahee soo socda yaa caa'ishatu caaishaay kamaa qaala qowmu caadin reecaad qoomkiisii waxay dhaheen oo kale qowmu caad oo nabiyullaahi huud loo diray calayhi salaatu wasalaam way beeniyeen ayagoo ilaahay beeniyey oo rasuul beeniyey oo diin beeniyey oo kufaar ahoo la keri waayey yay raxmadda ilahay haddana quu daraynayaan oo waxaa soo socda waa roob bay leeyn cadaabkii bay indhaha saareen cadaabkii lagu cadaabayay yay indhaha saareen falamaa ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu haada caaridun mumtiruna markay arkeen caarid caydh roob waxaad mooddo saa u gudban oo meesha xoolahooda daaqayeen iyo duleedkoodii ku soo socda mustaqbila awdiyatin tagoga ay ka cabi jireen iyo waxoo dhan soo qaabilay yay bishaaraysteen oo dheheen haadaa caaridun mumtiruna markaasaa waxaa lihi bal huwa ma istacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim waa ma ahee waa waxaad lahaydeen rudow nabi haddaad tahay wax keen cadaabkaad sheegaysa keen aad lahaydeena shirka garaacayseen maanta wey wax iska celiyaalyidhi waa cadaab markaasaa deenna dhulka la dhigay dabeel aad iyo aad u dhib badan bay ahayd oo riix alcaqiim ilahay ku tilmaamay wax khayra aan wadanin tudamiru kula shayn buu ilahay yidhi tudamiru kula shay wax kastay baabi'inaysaa wax walbay baabi'in oo nafci leh oo faa'iida leh oy haysteen waxaan buurahooda ahayn oo ka muuqda meesha guryahoodi waxaan ahayn oo buuro ka samaysnaa basaa meesha ku soo haray waa la halaago waa la baabi'iyey marka tanaan ka baqayaa buu yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam war rasuulka ilahi waxasaa u cabsanaya calayhi salaatu wasalaam ah, innagoo habeeniyo maalinba gafayna oo dambaabayna oo rabbi ku caasinayna oo weliba xumaantii iyo dembigii la jahrayn oon muujisanayn oon xishoonaynin cadaabkii ilahay aamin oga noqonayna marka haddana oon haddana iska quurinaynaa oon inaba cabsi nugu jirinba in habeenkii cunahanana qabto jiifkana nugu miro maalin innagoo bannaanka taagan oo qosqosleyna nana soo weeraro xag allena naga soo weeraro intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala makrigiisaas lagama aaminnaho in laga cabsado oo ilaah laga baqaa loo baahan yahay oo mar walbaba dunuubta lala imaanayo ciqaab iyo cadaab allay keentaaye aan ilaahay u noqonno haddaan noqonno ilaahay subxaana wa tacala caradii baa ka bi'i caradi wuu cadhooday toobadaasaa lagu demiyaa iyo alla u noqosho iyo istikfaar iyo addoonnimo la muujiyo taasaa ilaahay subxaana wa tacaala nagu badbaadini waxadaanii haaruun binu macruuf qaala xadaana ibnu wahbin cabdulahi bn wahbin can camr bn xaarii xa waxadaanii abu daahir axmed bnu camr akhbarana cabdulahi bn wahbin akhbarana camr ibn xaari ana abaa nadr xadaa can sulaymaan bnu yasaar can caaisha zawja nabiyi sala allah aleh wasalam anaha qaalad waxay tidhi maa ra'aytu ma arkin rasuulalahi sala allah aleh wasalam mustajmican asagoo ku xeeldheeraanaya oo baaxikan qoslaya mustajmican asagoo kulmistay oo aruursaday qosal isku diyaariyey deena baaxikan qosal weyn sii daayay oo qoslay xataa araa ilaahan ka arko minhu nabiga lahawaatihi dham xalagiisa nabigoo qosal afka ku ballaadhiyey oo qahqah yidhi oo dhamxalagiisii la arkay sala allah aleh wasalam iyo afarkii afkiisa iyo hanqalaalkiisa weligay ma arkin bay inamaa kaana wuxuu ahaa oo keliya nabigu yatabasamu kii muusooda wax lagu qoslo hadduu nabigu arko ama u maqlo waa muusoon jiray marka ugu badan yahayna xataa yuraa nawaajidu ilkihiisa iyo miciyihiisa umbaa la arki jiray rasuulka calayhi salaam laakiin inuu qoslo oo qahqah dhaho ma dhici jirin sida dadka qaar ay ugu xeeldheeraadaan ugu xeeldheeraadaan dadbaa dadka qaar baa qosolkooda markay qoslaan yaa aad yaabaysaa qosolka uu qoslaayo qaar baa qosolka dartii la dhici oo la saaxanba qosolkii la saaxanoo lugta taagi nabigu waa muusoon jiray sala allahu alayh waaalih wasalam wa kaana kaiiru tabasum waa muusood badnaa sala allahu alayh waalih wasalam qaalad waxay tihi wa kaana idaa ra'aa hayma daruur markuu arko ow riixan dabeel curifa daalika murugtaas fii wejhi wejigiisa laga garan jir faqaalad waxay tihi yaa rasuul allah ara naasa dadka waxaan arkaa idaa ra'ow markay arkaan arcayma daruur fariixuu way farxaan rajaan ayagoo ku daraynayo rajaynaya an yakuuna fiihi lmadaru daruurtaas inuu roob iyo madar la socdo wa araka adna waxaan ku arkaa idaa ra'ayto markaa daruurtii dadka ay bishaaraysanayeen aad aragto caraftu waxaan garan fi wejika wejigaada alkaraahiya kahosho iyo murug iyo walbahaar baaba kaa muuqan iyo cabsi qaalad waxay tihi faqaala wuxuu yidhi yaa caaisha caaishaay maa yu'amminunii maxaa aamin iga dhigaya oo aan aamin ooga noqon an yakuuna inuu ahaado fiihi daruurahaas iyo dabeenahaas gudahooda cadaabun cadaab inuu ku dhex jiro maxaan aamin ooga noqonayaa qad cudiba waxaa lagu cadaabay qoomun dad biriixi dabeel lagu halaagay oo roob intay u maleeyeen lagu baabi'iyey waqad ra'aa qoomun dad baa arkay alcadaaba cadaabkii lagu halaagi bay indhahooda ku arkeen faqaaluu waxay dheheen haadaa caaridun mumtiruna waa daruur roobeedoo nagu soo socoto noo roobaynaysa markaasay se u sugaayeen naar baa da'day meeshay roob sugaayeen naar baa da'day cadaab baa da'ay baabun wuxuu ku saabsan yahay fii riixi saba wadabuur laba dabeelood wey midna sharqiya la yidhahda midna qarbiya midna waa dabeel nasri iyo guul wadata oo mu'miniinta iyo muslimiinta nasri iyo guul u ah midna waa cadaab iyo dabargoyn gaalada wax dabuur baa la dhahaa marka riixu saba dabeeshaa iyada shari ka timaado ama xaggaa ka imaato ee muslimiinta loogu gargaaro ee khayrka iyo wanaagga muslimiinta u ah iyo wadabuuri middaa dabargooyada ee gaalada lagu dabargooyo labadaasa laga hadlaya waxadaanaa abu bakr bn abi shayba qaal xadaanaa qundar can shucba xaa waxadaanaa moxamed bn muhana wibnu bashaar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar xadaanaa shucba can alxakam can mujaahid ibni jabrin xakam bn cutayba can mujaahid bni jabrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma can inabiyi sala allah aleh wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi nusirtu waxaa laygu gargaaray buu nabigu yidhi allah u gargaaray bisabaa dabeesha saba la yidhaahdo wa uhlikad caadun reer caadna waxaa lagu halaagay bidabuuri dabeeshaa dabuur la yidhaahdo fasabaa liman aqbala wadabuuru liman adbara saba waxaa iska leh dadka diintaas aqbalay ee alla yar rasuul rumeeye qaabilay dabuurra waxaa iska leh liman adbara oo wakafara oo ilaahay diiday oo beeniyey ayaa lagu halaagaa marka sabadu waa midii muslimiinta loogu gargaaray yowm alaxsaab toban kun oo issoo gaashaan buursaday oo ka yimid maka almukarama markii gaaladu ay haysteen maka quraysh haysatay yay madiinaha ugu imaadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam bal afar boqoloo kilomitir baa looga soo tegay haddana waa daba socdaa nabiga calayhi salaam waa sidaa gaaladu wakhti kastaba meeshaasi khayr baa ka dhacay oo islaam baa ka jira oo diin baa lagu dabaqay oo islaam baa lagu camiray gaal asaga hurdo ooma joogto faraxna ooma joogo iftiinkaa iyo nuurkaas inuu demiyo waxaanahayn uu ku bogsani oo uu ku caafimaadi ma jirto nuurka ah, ilaahay inay damiyaan unbay rabaan laakiin ha ku bishaaraysaano wayaaba allaahu ilaa an yutima nuurah ilaahay nuurkiisa waa taam yeeli mar walbaba adduunkan iftiinka iyo nuurkaasi waa un jiri inay baabiyaan waa dhici weyde waa suurabi weye waa suurabi weyde wax walba isku daye wax walba oo lagu baabi'in lahaa waa isku dayeen marka ugu dambeyn ayagunbaa daali ugu dambeyn ayaga unbaa daali waad arkaysaa nimanka kibirka badnaa xilfi neeto miyay dheheen gaashaanbuurti neeto iyo gaalka u weynaa ee xukumay nukleerka la dhacay afghanistan nukleer buu ku dhuftay ummulqanaabil buu yidhi markuu soo galay kii waa laaye kan hadda ka horreeyey wuxuu kaambeen ku galay hadda aniga soo galo nimanka la barbaryaayo ee lagu dhufanayo uun madaafiic lagu dhudhufanaayo waxaan ku dhufan buu yidhi hooyadii hooyadii banka banka o dhan tii dhashay umulqanaabil buu u bixiyey oo ficlan waa ka dhabeeyey waa ku dhuftay maca daalika foolxumadii iyo ceebtii ka raacday waa la ogaa iyo idaa jaa nasrullaahi meesha lagu akriyey ya meesha lagu akriyey waad arkaysiin yaa filaya bacda cishriina sana ummaddii la baabi'iyey ee nugraer kale u dhacay ee waxba aan looga turin ee la buufiyey ee laiskugu tegey iyagoo wax yar ah oo jabhad ah in qasrigii maalinta dambe idaa jaءa nasuru اllahi walfatx lagu akriyo marka muslimiintu in uun si kale loo saasaaxiye mooyeene xoog iyo awood baa ku baabi'ini way adag tahay marka toban kun oo ciidan oo quraysh iyo niman qadafaan la yidhaahdo yuhuuddi xumeed ee madiina deganeed oo isle hadda hadday baabi'i doonaan dhabarjebinaan ku samaynoo ballantii ka baxday nimanka la dhihi jiray eh, banu qurayda intaasaa xaggii xagga ka fadhiistay saxaabada nabiga calayh salaam markaasee murug iyo walbahaar badan ay dhacday oo kor iyo hoos iyo meel walbaba ijaa'uukum min fawqikum wa min asfala minkum waizaqat ilabsaar wa balaqat ilquluub alxanaajir halkaasay dhuuntay timid laakiin muslimiinta ay aaminsanaayeen inaan kollaba nuurkaas la baabiinayn maxaa dhacay marka halka intii ninka ka imaaday ee intaas ciidan iyo hub soo watay waxaa lagu sii daayey dabeeshan saba la yidhahdo musirtu bisaba fa arsalnaa calayhim riixan wa junuudan lam tarawha dabeel iyo junuud ayna arkaynin buu ilahay ku sii daayey subxaana wa tacaala dabeel iyo junuud aan la arkaynin yuraa kusii daayo xudayfa bnulyamaan nabiga calayh isalaatu wasalaam qabow daran baa dhacay dabeella way dhacday ilaa awrtoodii ay kala carartay oo dharyahoodii ay wada daateen oo heemadooda iyo teendooyinkooda ay dabagedoontay gaaladii markaasuu nabiga alay slam wuxuu yidhi yaa maanta soo fiirinaya nimankii waxaad leela waaya xudayfa iyo orodka qabowgii daraa markuu xudayfa dhaqaaqay kaannii fii xamaam buu yidhi xadiis dheer weeye oo imaan doona insha allah kulaal baaba la geliyeyba qabow o dhan waa laga saaray waa soo fiiriyay abu sufyaan oo dab saa iskugu solaaya isku solaaya dabkii oo qabowgii wadnahu kala baxayu arkay waa kuwii qaxeen wakafa allaahu lmu'miniina alqitaal mu'miniintii dagaalkiiba ilahay baa ka kaafiyeyba wixii oo dagaal dhicin bay ka carareen meesha marka nusirtu bisabaa ayaa lagu gargaaray buu yidhi waa nabiga iyo saxaabadiisa iyo awliyada iyo dadka wanaagsan ee waddadii xaqeed ku taagan waa weli kadcaadun bidabuur dabuur baa lagu halaagay waxaddaana abubakr bin abi shayba abu kurayb qaala xadaanaa mucaawiya xaaw xadaanaa cabdullaahi bn cumar bn muxamedin ibna aabana aljucfi qaala xadaanaa cabda yacni ibnu sulaymaan kilaahuma can lacmash can mascuud bn malikin can saciid bn jubayr can ibn cabaas can nebi sal bimilihi bismi illahi araxmaan araxiim kitaabu salaati lkusuufi salaadda la yidhaha salaat lkusuuf buu ku saabsan yahay kusuufu shamsi wa kusuufu lqamar qorax madoobaad iyo dayax madoobaad ayaa la dhahaa labaduba waa loo isticmaalaa kusuuf waxaa kaloo loo isticmaalaa kusuuf mararka qaar fuqahada waxay ku kala iطlaaqaan qoraxdana kusuuf bay dhahaan dayaxa hadduu madoobadana khaabay ka dhigaanoo kusuuf bay dhahaan almucjama laakiin waad arkaysaa bacd riwaayaat oo qoraxdii laleeyahay khasafat shamsu bilkhaa marka alamru fii dalika waasic qoraxda inay madoobaatay ama dayax uu madoobaaday madoobaadka ama kulli ha ah ahaada ama jusi ah ahaado way wada madoobaatay ama qayb ka madoobaatay maxaa la samayn salaad baa la tukan waa la argagixi allah la baryi sadaqaa la bixini sababtu waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala baa cabsigelinaya addoomihiis addoomuu ku cabsigelinaya saasuu nabigu alay slam xadiidka ku sheegay laba sababood baa marka jirta oo qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka laba sababood baa ka dambaysa sabab waxaa la yidhahdaa asababu dabci sababna waa asababu sharci asababu dabci waxaa weeyaan in cilmulfalagii iyo lagu ogaaday macrifadii aqoontii aanan la inkiri karin oo ay run tahay inay qoraxdu la madoobaato markay madoobaanayso in dayixii uu kala dhex galo qoraxdii iyo dhulkii dayixii inuu kala dhex galo qoraxdii iyo dhulkii deena ay qoraxdu saa ku madoobaato dayixuuna markuu madoobaanayo u madoobaado dhulkii baa kala dhex galay qoraxdii iyo dayixii qoraxdii iyo dayixii waxaa qoraxdii iyo dayixii waxaa kala dhex galay dhulkii asaguna dayixaasaa ku madoobaan waa cilmi la gaaray oo aqoon oo macrifa oon la inkiraynin waay taa waxaa la dhahaa sababu dabci baa la dhahaa laakiin asababu dabci inay kaa saarto oo tidhahdo waa arrin caadi ah waa arrin caadi ah oo aqoonta lagu gaaray laa xaajata ila alfazac wa ila alkhowf cabsi hadda wax loo cabsada ma taallo xaalad caadiga ah saddex saacadood laba saacadood kadib waa iska iftiimi doontaa oo cabsida dadka ay ka baxdo taa ayada waxaa weeyaan waxay khilaafaysaa asababu sharci liannahu allihii sababtaa keenay dabciga ah ee dayixii iyo qoraxdii sidaa yeelay ama qoraxdu ay saa ku madoobaatay ama dayixu saa ku modoobaaday haddana wuxuu raaciyey sabab ka dambaysa limaada allaahu facala daalika muxuusaa alla u yeelay qoraxdana asagaa iskale dayaxa asagaa leh dhulkale asagaa leh muxuusaa u yeelay wuxuu saa u yeelay yukhawifu allaahu bihima cibaadah haadihi sababu sharci sababta sharcigaasaa weeye marka in la tarkiisiyo colays la saaro uun sababta cilmiga ee dabciga ah ee ah inay xaaladda sidaa tahay oo arrin caadia ay tahay haddowna ay iska baabi'i doonto waxay baabi'inaysaa cabsidii alle laga qabi iyo makrigiisa laga aamino iyo in arrintu sidaa kuba tegi karto maxaa yeelay waxaa imaan karta imaan doonta qoraxdaasi inay dhinaca kale ka soo baxdo maxaad ku hadli marbaa baa iyadoo dhan intay madoobaato dayixiyo qoraxdii baa soo gaadhaan bay baaba'ayaan oo qiyaamihii buunkiiba uu noqon war looma hayo matana matana lama oga marka in mar walbaba xagga cabsidii alleh iyo sababtii sharcigaheedee sababta dabciga ka dambaysay qalbiga iyo maskaxda lagu hayo oo cabsi allah ay nagu jirto waa laga maarmaan baaba xadaanaa qutayba binu saciid can malik ibni anas can hishaam ibni curwata can abiihi can caaisha radi allahu canha xaa waxadaana abu bakr bin abi shayba walafdu lah qaala xadaana cabdullahi bnu numayr xadaana hishaam can abiihi can caaisha qaalat khasafat ishamsu qoraxdaa madoobaatay fii cahdi rasuulilah xilligii nabiga calayh salaam faqaama rasuulu llah nabiga calayh salaam baa istaagay yusallii asagoo salaad tukanay salaad buu nabigu galay argagax iyo cabsi kasta markay timaado iyo murug iyo walbahaaroo idil fafzacuu ila salaa salaadda xaggeedaa loo cararayaa wastaciinuu bisabri wasalaadu fa aaala alqiyaama jidda istaaggii buu nabiga dheereeyey jiddan aad qiyaam aad u dheer oo lagu qiyaasay suurat lbaqara in la akhriyo uma rakaca waa rukucay nabigu fa adaala rukuuca rukuucdii buu haddana dheereeyey jiddan aad rukuuc aad u dheer ayaduna uma rafaca ra'sa madaxii buu kor u qaaday nabigu oo rukuucdii buu ka istaagay fa adaala alqiyaama istaaggii buu dheereeyey jiddan aad oo istaaggaasi rukuucda laga istaagay haddana iyaduna qiray wadataayo qur baa la akhrin wa huwa duuna alqiyaami laakiin istaagga labaad ee ragcaddaa koobaad laba qiyaam bay leedahay laba istaag bay leedahay midkan labaad kii hore waa ka yar gaaban yahay uma rakaca waa rukuucay fa adaala rukuuca rukuucdii buu dheereey jiddan aad wahuwa duuna rukuuc alawal rukuucda hore ee ragcadda qaybteeda hore ahayd waa ka hoosaysaa uma sajada waa sujuuday sujuudda hadda lama sheegin dheerarkeeda laakiin riwaayooyin kalaa caddaysay iyaduna inay dheereed oo caaisha ay dhihi doonto qiyaam iyo rukuuc iyo sujuud ka dheer weligay ma tukanin sujuuduna iyaduna faadaala sujuuda jiddan baa ku jirta uma kadib qaama waa istaagay faadaala qiyaama istaagii buu dheeriya oo labaad wey wahuwa duuna qiyaami alawal qiyaamkii hore waa ka hooseeya uma rakaca waa rukuucay faadaala rukuuca rukuucdii buu dheereeyey wahuwa duuna rukuuci alawal ragcaddii hore rukuucdeeda waa ka hooseeya uma rafaca ra'sa madaxuu kor u qaaday faqaama waa istaagay faadaala alqiyaama istaaggii buu dheereeyey wahuwa duuna alqiyaami alawal ragcaddii labaad qiyaamkeedii koowaad waa ka yargaaban midka dambe uma rakaca waa rukuucay waa rukuucdii labaad ragcaddii labaad faadaala rukuuca rukuucdii buu dheereeyey wahuwa duuna rukuuc ilawal rukuucdii hore waa ka hooseeyaa laba ragcadoodoo ragcad walbaba laba rukuuc ay leedahay wey uma sajada waa sujuuday waa ragcataani fii arbaci rukuucaat wa arbaci saajidaat waa laba ragcadood oo afar rukuuc iyo afar sujuud leh sujuuduhu marka waa sidoodii oo ragcad walba laba sujuud bay laheede waxaa soo kordhay waxaa weeyaan ragcaddii yaa laba rukuuc yeelatay markii la rukuuco oo la istaago samic allahu liman xamida sujuud lama aadaayo qiradii baa lasii bilaabi uma insarafa nabiga salaaddii buu ka baxay rasuulu llahi sala allah alay wasalam walxaal qad tajallat ishamsu qoraxdii ay iftiintay oo faydantay oo mugdigii uu ka baxay markaasuu fakhadaba annaasa dadka u khudbeeyey nabigu faxamid allah waadnaa calayh intuu xamdiyey oo alla ku mahadiyey iyo alla ammaanay khudbadaasi maxay tahi hal hiya khudba caarida am hiya khudba raatiba ayaa la hayaa hal hiya khudba caarida am hiya khudba raatiba ma khudba raatibo ahoo mar kasta oo qoraxda madoobaato oo la salaad la tukado khudba lala imaanoo raatibo ay leedahay miya mise waa khudba caarida oo maalintaasaa nabiga calayh salaam xaalad uu dadka ka dareemay unbuu rabay inuu dadka u caddeeyo wixii xaqaho jiro oo saxa ayuu rabay labadaasaa laisku hayaa waxay u badan tahay culamadu u jirayaan inay tahay khudba raatiba oo mar allaala markii kusuuf iyo quraxmadamaad u dhaco salaadda la tukado in dadka la baraarujiyo oo alla kacabsi iyo dikri la iyo istikfaar iyo sadaqa lagu boorriyo waa khudbad raatibow salaadu leedahay wey khudba raatibow waa khudbeeyey nabigu calayhi salaam faxamid allah waanaa calayhi muqadimaat lkhudba way khudbada lagu gartaa xamdiga iyo tanaha uma qaala wuxuu yidhi ina shamsa qoraxdu waalqamara dayaxa min aayaati illaahi bay ka mid yihiin aayaadka ilaahay ee waaweyn alaayaat alkowniya iyo alaayaat tanziiliya ayay u qaybsamaan qur-aanka iyo aayaad alla weeyaan mucjiz wey aayaadka kowniga ee waaweyn cirka iyo dhulka iyo dayaxa iyo qoraxda waa aayaadka ilahay waaweyn labadaba aayaadka ilahay bay ka mid yihiin wa innahumaa labadaasi laa yankhasifaani lama madoobaadaan limowti axadin qof dhintay walaa lixayaatihi qof nool qof nool oo maalan nin shar badan oo madaxoo dadka dhiba oo kadaa bay qoraxdii ka cudubillaysatay oo la madoobaatay xayaatadiisa iyo noloshiisa maya qof baa dhintay fiican oo weli aho saalixaa dhintay maanta warkaasna war jira ma aha lama madoobaato qof dhintay iyo qof dhashay fa idaa ra'aytumuuhumaa markaad labadaa aragtaan yacni sawaadan madow markaad ku aragtaan fakabbiruu wadcu llaaha wasalluu watasaddaquu waa meeqa shay arbaca afar shay baa marka lagaa rabaa fakabbiruu allahu akbar dhaha qoraxdii baa madoobaad sooma allahu akbar akbar min kulli kabiir wax kasta oo weyn ilahay baa ka weyn oo ka awood badan oo qudradiisa iyo ixaada kula shay wax walba ay koortay cilmigiisa iyo qudradiisa qayuumu samaawaati waalard cirya dhulba asagaa maamula fakabiruu allah warraha wadcu llaaha ilaahay barya asaga unbaa faydi karee wa salluu salaa watasadaquu masaakiintana ku sadaqaysta liannahu sadaqadu carada allay baabiisaa oo dembigaa lagu dhaafaa oo naarta lagu demiyaa tasadaquu sadaqaysta saasuu nabi calayh isalaatu wasalaam yidhi waa aayataani min aayaati illaahi aayado waaweyn wey bal qoraxdan fiiri makhluuqa ilaahay subxaanahu wa tacala samaawaadka meelaa u korreeya jir ku taallaa haddana intaasoo dhan intay soo dhaaftay iftiinkeedii iyo kuleelkeedii iyuu ardada iyo dhulkaba saameyn ku yeeshay waxaad maqlaysaa diyaaradaha iyo markii la raaco waxay soo qorayaan ama ay dhahayaan darajat alburuuda darajat اlburuuda diyaaraddu waxay maraysaa hamsata cashara taxta sifr hamsata cashara taxta sifr shan iyo toban qabow wuxuu marayaa shan iyo toban zero ayuu marayaa waa qabowi dhulkiina waxaa laga yaabaa inuu labaatan iyo shan soddon afartan meelaha qaar uu maraayo kulaalkii waa kulaalkii qabowgiina meeshaas marayso siiba fogeen wuxuu marayaa qabowgi hoos buu kasii maray zero han iyo toban bu hoos kasii maray maca daalika qoraxdu intaasoo qabowa intay soo jeexdo soo marto yay dhulkii kululaynaysaa dhulkii bay kululayn qudrada iyo awoodda iyo aayaddaasi ilaahay awoodu geliyey iyo xoogga ilahay siiyey siifiiri qudrada ilahay geliyey subxana wa tacaala awooddu ilahay siiyey fiiri aaya min aayaat illaahi lagu garanaayo marka inuu khaaliq waxaan abuuray uu jiro awood iyo qudradaas iska leh cabsi iyo marka in xaggiisa laga cabsadana ay mudan tahay ay mudan tahay yukawifu llahu bima cibaada yaa ummata muxamed muxamed ummadiisiye wallaahi baan ku dhaartaye low taclamuuna haddaad ogtihiin waa dhaartay nabiga isagoo asaadiqu lbar ah ayuu dhaaranaya haddana qof dhaarayay jirin wallaahi baan ku dhaartaye low taclamuuna haddaad ogtihiin maa aclamu waxaan ogahay labakaytum waad ooyi laheedeen kaiiran in fara badan wala daxigtum waxaad qosli lahaydeen qaliilan in yar cadaabka iyo waxaa imaan doona labakaytum kaiiran wala daxigtum qaliilan in yar waa qosli lahaydeen wala daxigtum waxaad qosli qaliilan in yar soo saa ma ya ya hada kor abaan ka tegay dayib Ah, laba jeer bu yaa umata moxamed soo celiyey yaa ummata muxamed ina in in min axadin intaa maanta waa naafiya in ay maa min axadin qof ma jiro akhyara min allah ilaahay subxaanahu wa tacala ka khayro badan axad ilahay ka khayro badan ma jirto an yazniya inuu zinaysto cabduhu addoonkiisuu ka kayroodaa ilaahay addoonkii uu abuuray inuu faaxisho iyo xumaan iyo zino ku dhaco ilaahay waa ka caroonayaa waa ka qiiroonaya aw tasniya amatuhu addoontii ilaahay u abuuray ee ilaahay uu maaragtay xumaanta iyo xaaraanta iyo macaasida waxoo dhanba uu ka xarimay inay zino ku dhacdo isku qaawiso ilaahay wuxuu kaga caro badan yahay oo kaga qiiro badan yahay ma jirto ilaahay baa ka qiiro badan haddii dadkii kale ay qiiroodaan oo ama qaraabadii ama zawjkii ama walaalkii ama walaashii kuwa ay cadhoodaan oo qiiroonayaan waxaa waxaasoo dhanba ka qiira badan ilaahay subxaana wa tacaala qiirada ilaahay tan makhluuqa waa kala duwan tahay midda ilaahay waa kamaal waa dhammaystir waa mid asaga uu sifadeeda iyo tilmaanteeda uu garanaya annaga aynan garanaynin midii makhluuqaana ma shabbahayso qaطcan laysa ka midlihi shay wahuwa samiicu lbasiir tana ku taalla yaa ummata muxamed marka waxaa aad loo foolxumeeyey oo aad loo fogeeyey zinada iyo faaxishada in qof muslim ah uu shahwadiisii la aado meel xaaraana oo calaladiisa u dhigto foolxumo iyo maaragtay zino qof raga iyo qof dumara ay waxaa sameeyaan shay foolxun weeye xataa ilaahay uu ku tilmaamay faaxisha waa wax foolxun oo dhegaha maqalkooda ku foolxun oo aragga isha ku foolxun oo dhaqanka iyo akhlaaqda ku foolxun oo caafimaadka iyo dadka maaragtay noloshooda ku foolxun oo nasliga iyo xagga nasabka iyo awlaadana ku foolxun si walba u foolxun yahay uma waddo kalea haddana jirto waddo kalea jirto oo xaaraantaas lagaga baaqsan karo oo ilaahay noo xalaaleeyey subxaanahu wa tacaala wa huwa zawaaj yaa ummata muxamed wallaahi baan ku dhaartay low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclam waxaan ogahay oo naar iyo cadaab ah la bakaytum waxaad ooyi lahaydeen kaiiran in badan wala daxiktum qaliilan wax yarra waad qosi lahaydeen waxa soo socda haddaad ogaan lahaydeen oo aakhara in la xasuustu nabiga nagu boorinayaa qabri la xasuusto geeri la xasuusto sakaraad la xasuusto siraadka iyo jidka la xasuusto ilaahay hor istaaggiisa iyo camalka lala hortegi doono ilaahay ee kitaabka hadhow laisku dhiibi doono xaggee lagaaga dhiibi doonaa jidkaas siraad dadka ku daadanaya muxuu xaalkaada noqon doonaa arrimahaasoo dhan baa u baahan qalbi lagu hayo deenna oo hinta iyo hogashada la badiyo alaa hal ballaqtu walba ina gaadhsiiyey waa iqraar wey waa arrin laogyahay weeyaan isticlaam ma ah hadda way og yihiin wuu og nabiga inay ugaarsiiyey ee ayagiibuu rabaa inuu afkooda ay ku qiraan alaa hal ballaqtu mayna gaarsiiye markaase waxay dhaheen allahuma nacam fabalaa wa fii riwaaya riwaayati malik ina shamsa qoraxda walqamara aayataani min aayaati illah xadaana xadaana yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa abu mucaawiya can hishaam bni curwata can bihada isnaad wazaad uma qaala wuxuu ama bacdu xamdiga iyo anaha kadib faina shamsa qoraxdu walqamara dayxu min aayaati illaahi bay ka mid yihiin aayaadka ilaahay uu leeyahay lagu garto waxdaaniyadiisa inuu isaga keligii abuuray kol hore isku dhici lahaayeenoo laisku dagaali lahaa hadduu axad kale la leeyahay koonkan iyo makhluuqan zaada aydan uma rafaca yadayhi faqaal allahuma hal ballaqtu ilahuma gaadhsiiye xadaana noloshii xilliga nabiga alayh isalaatu wasalaam xilligii nabiga qoraxda madoobaatay hal mar ah hal mar ah iyo qoraxdan madoobaatay intuu nabiga noolaa calayh isalaatu wasalaam ama uu joogay xayaatadiisii risaalada iyo rasuulnimada hal mar ah madoobaatay <clears throat> meesha hadda innaga aan arkeenno intaasoo jeer marka calaamaatu saaca khusuufaadka iyo kusuufaadku soo noqnoqonaya xilligii nabiga halkaa mar bay dhacday fakharaja rasuulula nabigaa soo baxay calayhi salaam ila almasjidi masaajidka uu soo baxay faqaama waa istaagay wa kabara allahu akbar buu yii wasafa annaas dadkiibuu safay wara'ahu gadaashiisa faqtara'a wuxuu akhriyey rasuululah nabiga calayi slam qira'atan dawiila qira dheer buu akhriyey uma kabara waa kibaartay fa rakaca rukuuca dawiila rukuuc dheer buu rukuucay uma rafaca rukuucdi ra'sahu madaxiisa kor u qaaday faqaala samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd buu israaciyey uma qaama waa istaagay faqtara'a wuxuu akhriyey qira'atan qira dawiilan dheer waa isla ragcaddii koobaad yaa laba qira'a ah. qirada iyada ah faatixada ma ku jirtaa iyo maya labaasaas ku hayaa labadaasaa laisku hayaa inay ragcad maadaama qirada kale la akrinayo faatixadan la akriyo culimmada qaar baa ku tegey oo qaba axaadiista qaarna waabaad ka fahmi oad ka garan hiya adnaa min alqira'ati ula qirada hore ka hosaysa uma kabara waa kibaartay fa rakaca rukuucan dawiila rukuuc dheer huwa adnaa rukuucda wuxuu ka yargaaban yahay min arukuuc alawal oo salaadu mar walbaba midda hore ragcadda hore iyo rukuucda hore iyo qirada hore ayaa dheer oo midda dambaa marba ka gaaban waa lasoo gaabinaya leanna qofkii xooggiisii iyo nashaadkiisii wuu sii yaraanaya uma qaala wuxuu yidhi samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamd uma sajada walam yadkur abu daahir ma sheegin uma sajada uma facala fi rakcati اlukhra ragcaddii labaad midla dalika sidii oo kale xata istakmala arbaca rakacaat afar rukuucood rakacaadka maanta waa rukuuc arbaca rakacaad ee arbaca rukuucaat afar rukuucood iyo wa arbaca saajidaad afar sujuudood oo fii ragcatayna laba ragcadood gudahood ah laba ragcadood gudahood ah jamhuurtu sidaas marka qabaan sida loo tukanayo qaar baa laba ragcadood caadaa la tukanyo xadiista nabiga waa ka ficilka nabiga sal l slam afar rukuucood ragcad walba laba rukuuc bay leedahay iyo afarteeda sujuudood wanjalat shamsu qoraxdii baa faydantoo iftiintay qabla an yansarifa nabigu intuuna salaada ka bixin waa la dhammaystiri adoo salaada ku jira haddii qoraxda iftiinkeeda soo noqda salaaddii waa la dhammaystiri uma qaama waa istaagay faqadaba naasa nabigu u khudbeeyey dadkii buu khudbeeyey faatnaa cala allah ilahi buu ammaanay bima huwa ahluhu uma qaala wuxuu yidhi ina shamsa qoraxda waalqamara dayixu aayataani waa laba aayadood min aayaatiillaahi ka mida laa yaksifaani lama madoobaadaan limowti axadin qof dhintay walaa lixayaatihi noolashiisa qof faidaa ra'aytumuuhumaa idaa ra'aytumuuhaa madowaas markaad aragtaan fafsacuu lisalaati salaadda ku argagaxa wa qaala aydan fasalluu tukada xataa yufarija allaahu ilaa ilahay ka faydo cankum xaggiina salaadda tukada ilaa ilahay naga faydo marka qirada waa la dheerayn karaa waqaala rasuul la sal slam ra'aytu fii maqaami haada meeshan aan taagnahay waxaan arkay kulla wax walba oo wucidtum linii yaboohay wax walba oon inii yaboohay halkaa laygu tusay buu nabig alai slam jannadii naartii labadaba waa la tusay xataa laqad ra'aytunii waxaan arkay buu nabigu alayh salaam ana uriiddu anoo doonayaan arkay an aakhuda inaan qaato qidfan rucub min aljannati jannada jannadii baa nabiga loo soo dhoweeyey sala allah alay slam ma aha taswiir iyo khiyaal iyo miihaal ma ahee xaqiiqatan baa nabiga jannada loogu soo dhoweeyey calayhi salaatu wasalaam wamaa dalika cala allahi bicasiis ilahayna waxba kuma aha nabigeenuna ehel buu u yahay in waxaas la tuso oo laga faydo oo u arko jannadii baa laii soo dhoweeyey markaasaan waxaanan doonay inaan ka soo qaato hal rucub ah ama timirtii ama cinabkii ama nicamtii dhex taallay ee midhaha inaan soo goosto xiina goortii bay arrinkaasi ay dhacday ra'aytumuuna aad aragteen jacaltu uqadam aad aragteen uqadim aniga hore u dhaqaaqay markaad aragteen oo mar buu hor yar dhaqaaqay markaas jannadii baa laii soo dhaweeyey buu yidhi nabiga alayh salaam wa qaala almuraadiyu ataqadam ana hore u dhaqaaqay markaad aragteen walaqad ra'aytu jahannama jahannamana waa lay tusay yaxdimu bacduhaa iyadoo barkeed uu burburinaayo bacdan barka kale xiina goortii bay arrintaa dhacday ra'aytumuuna ay aragteen ta'akhartu anoo gadaalgadaal usoo siqay wa ra'aytu waxaan arkay fiihaa jahannamo gudaheeda ibnu luxay ninkii la dhihi jiray camr ibnu luxay wa huwa aladii waa midkii sayaba jideeyey asawaa'iba sawaaibta sawaa'ib jamcu saa'iba waxay dhihi jireen jaahiliyadii haddii qaalintan geela ay intaasoo nirgo noo dhasho oo intaasoo ilma ay dhasho khalaas waa la sii daynayaa waa laska sii dayn ninna wax u raacan maayo awrtana ayaduna xaam yay u bixiyeen ratigan intaasoo geela iyo intaas oo dir ah intaasoo dir a ah markuu kiciyo oo uu geela abaahiyo abaahiyo intaasoo dir u kiciyo rarkana waa laga dayn geela in lagu sii daayo iyo dhibkaasna waa laga dhaafiyo isagana waa iskide maa jacala allaahu min baxiiratin ayaanu baxiira jirta walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaam waa iftiraa iyo been ay la imaadeen wey ninkaa markaa la yidhaha camar bnu xay baa waxaan bilaabay waxaasuu ka fikira dadkina waa ku raaceen waintaha xadiidu abu daahir cinda qowlihi fafzacuu lisalat walam yadkur maa bacdahu ma sheegin cinda dambe wallah aclam wabilahi towfiq sal allah w slam ala mxamed